بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات الله والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم الوشيري نيسابوري رحمه الله حدثنا, حدثنا أبو عامر الأشعري fii baabi fadaa'ili abi muusa wa abi caamir alashcariyeyni radia allahu canhumaa labadaa saxaabi abi muusa alashcari iyo abu caamir alashcari fadaa'ishoodii baa laga hadlayaa ridwaan ullaahi calayhima jamiica qaala xadaanaa abu caamir alashcariyu cabdullaahi bnu baraad wa abu kurayb maxamed bnu اlcalaa alhamdaani jamiican dhammaantoodba can abi usaama xamaad qaala abu caamir wuxuu yidhi xadaanaa abu usaama xamaad ibnu usaama qaala xadaanaa burayd ibn cabdillaahi bn abi burda can jaddii awowis buu ka wariyey abu burdaaha can abi muusa cabdullaahi bnu qays alashcari radi allahu canhu arbaah reer yamaneed bay ahaayeen ashcariyiintu qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa cinda anabiyi sala allahu calayh waaalih wasalam nabiga agtiisaan joogay wa huwa nabiguna naasilun uu degan yahay oo uu degay biljiciraana meeshaa jiciraana la yidhaahdo bayna makkata waalmadiina maka iyo madiina u dhexaysa maka iyo waxaa u dhexaysaa daa'if waa miiqaadka ay xujayda iyo muctamariinta ka soo cumraystaan markay shaam iyo laga imaado jiciraana assaylu alkabiir ayay dhahaan hadda bayna makkata waalmadiina marka markii daa'if iyo wamaa xawlahaa iyo maka iyo gaararkeeda laysku qabto madiinana gaar loo bixiyey markaa bayna maka waalmadiina noqon laakiin iyadu waxay dhacdaa bayna makkata wa daa'if magaalada daa'if la yidhaahdo wa bilaal nabigana bilaal baa la jooga fa ataa rasuula allahi sala allahu calayh wasalam nabiga waxaa u yimid rajulu nin acraabiyun reer baadiye ah sukaanulbadwi nin reer baadiyaa u yimid baadiyaha iyo acraabta waxaa lagu yaqaanaa xogow ad adeeg ah fa qaala wuxuu yidhi baa wuxuu yidhi alaa tunjizuu lii miyaadan ii oofinaynin maad ii oofisid oo isiisid yaa muxamadu muxamadow maa wacatani waxaad ii ballanqaaday marka hore yaa muxameddaas lama oggolo in nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu yeero sidaan innaga iskugu yeeryeerroo kale laa tajcaluu ducaaءa arasuuli baynakum ka ducaa'i bacdikum bacda yaa muxamed yaa rasuul allah iyo yaa nebiy allah iyo inaad tidhaahda mooyeene ya muxamed waa acraabi weeyaan jilfi ah jaaf ah maa wacadtani waxaad ii yaboohday wacdiga ama wacdi khaas oo asaga si gaara ah uu yidhi waxaasaan ku siin doonaa ama wacdigii caamkaha ee haniimadii laga soo qabtay xunayn labada waa suuragal ee dadka dagaalamaya ee qaswiga ku jira ee muqaatiliinta ay xaqa u lahaayeen wacdigii guuda waclamu anna maa min shayin fa anna lilaahi khumusahu wuu degdegsan yahay isticjaal baa ku jira xoolihii waa la soo aruurinayaa xunayn baa laga soo aruuriyey waa la keenay jicraana laskugu keenay kadib nabigu wuxuu yar sugaayay nimankii reer hawaasin inay bal soo noqdaan oo iyagoo muslimiina imaadaan dhowr iyo toban beri kadib baa la qaybiyey xoolihii iyo dadkiiba kadib bay yimaadeen iyagoo muslimiin aho yar muslimiin baa nahay xoolihii waa la qaybiyey dadkiiba labada midun doorta dadkaan dooranay dadkii baa loo celiyey xoolihiina waa lagu kala baxay ninkan marka waa degdegaya arrimahaas iyo ijraa'aadka iyo broseyskaasoo socda yuu rabaa inuu xoolihii ku dhuftoo lagu dhuft la siiyo fa qaala lahu rasuulu llahi sala allah alayh wasalam nabiga wuxuu ku yidhi abshir bishaarayso sabirkaad sabrayso dulqaadka wixii khayrahood la timid oo jihaad iyo howlgal ah arrimahaasoo dhan ma ajir weyn iyo jaziilu hawaab cinda allaahi horta bishaarayso biyadda gashay inaadan hoogaynin qadina maysida ogow faqaala lahu lacraabiyu acraabigii baa wuxuu ku yidhi nabiga akarta calaya waxaad igu badisay min abshir abshir baad igu badisay abshir umaad uhaysaa nabigana abshirtiisa waa wax qiimo badan fabashir cibaad waabshiruu biljanna bishaaraadkaasa nabiga loo soo diray bashiiran wa nadiiran baa loo soo diray inuu dadka janno iyo khayr ugu bishaareeyo iyo rida iyo nicma iyo nasri iyo guul cadaabna oga digo sala allahu aleh wasalam baaba loo soo dirayba bishaaradii nabiga qofkii diida muxuu rabaa marka abshir abshir baad nagu badisay buu yidhi ereyga wanaagsan qofka in dacaayad looga dhigo ma fiicna in dacaayad looga dhigo ereyga fiican ee wanaagsan sidiisuu u mudan yahay in lagu qiimeeyo lagu ixtiraamo waayihii hore ee dacwada xaqa ay bilaabanaysay waxaa la yidhaahdaa saxwada oo ay bilowdeen xijaabkii oo la arkay muxuu ahaa alcaqiida asaxiixa almabniya cala alkitaabi wasunna calaa manhaji salaf asaalix cala alkitaabi wasunna oo dadkii ay dabaqeen shareecadii dib loo dabaqay dadka awal maxaad sheegtay maxaad ku bariday iyo hoodi iyo masoogalaa iyo waxaasaa la qubi jiray aadaabtii sharciga markii la dabaqay assalaamu calaykum qofkii ka hor imaadaba salaamu calaykum baa loo bixiyey dadkii ayagaha salaamu calaykum waaba lagu quslayaaba jees asalaamu calaykum nin waxaa jiri jiray wasiir ka ahaa magaaladan oo loo bixiyey insha allaahu insha allahu dadkii haddee waxbay rabaan waa tuugsana waa ordayaan wax nasii wax nasii markaa haddee bal insha allahu markaa waxaala insha allahu kudhihi bas insha allah waa loo bixiyey calaa kulli xaal ereyga fiican waa iska fiican yahay kelimada fiican wahuduu ila ayibi min alqowl wahudu ilaa siraadi alxamiid ayib kelimada dayibkee wanaagsan way ficanta ayib abshir baad lagu bagisay faaqbala rasuulu llahi sala allah aleyh wasalam nabigaa wuxuu soo qaabilay ku soo jeedsaday calaa abi muusa abu muusa alashcari wa bilaal ibnu rabax oo la fadhiyey kahiyati alqadbaan sidii qof cadhaysanoo kale isagoo cadhooday ninkii hadalkii uu yidhi wuxuu nabiga la rabay ninka iyo wixii uu ka dhaqaaqay isagoo ka cadhaysan buu labadan saxaabi ku soo jeedsaday faqaala ku yidhi ina haada qad radda albushra kan bishaaradii wuu diiday faqbalaa antumaa idinka aqbala faqaalaa waxay dhaheen qabilnaa yaa rasuul allah waan aqbalnay yaa heli kara waa nasiibkii oo ka soo wareegay acraabigii bishaaradii aqbalnay nabi allow nagana bishaare uma dacaa rasuulula markaasuu deenna barako kale ugu daray barako kale ugu daray dacaa rasuululahi sala allahu caleyh wasalam wuxuu u yeedhay biqadaxin dhil ama weel fiihi maaun biyo ku jiro keena faqasala wuxuu ku dhaqaya ilayhi labadiisa gacmood iyo wejihii shariif wejigii sharafta badnaa fiihi weelkii biyahaha wamaja fii candhuuftiisa barakaysnayd buu ku tufay sala allahu aleh wasalam uma qaala wuxuu yidhi ishrabha caba minhu ka caba caba buu yidhi faafraqha ku shuba calaa wujuuhikuma wejiga wa nuxuurikuma dhuunta wa abshirha bishaaraysta saxaabadii haddii heli kara weysadiisaaba la isku dilaayeyba oo lagu kala dagaalami jiray labadana si gooni ah iyo dhiil barakadii nabiga ka buuxda calayh salaam bay heleen fa akhada alqadxa dhiilkii bay qaateen fafacalaa waxay sameeyeen maa amarahumaa bihi rasuulullah sala allah alay wasalam siduu nabiga amray calayhi salaam fanaadadhumaa ummu salama ummu salama xaaskii nabigaa ah waxay oga dhawaaqday min waraa'i sitri xijaabka gadaashiisa hadalkoodii bay maqlaysay iyo wixii dhacaaya meeshan iyo barakada soo degtay waxay tidhi afdila hambeeya liummikuma hooyadiin mima fii inaa'ikuma weelkiinna wixii ku jira ka hambeeya ha ka dhammaysani wax u soo hambeeya fa afdala laha waxay u soo reebeen minhu min almaa'i almubaarak biyihii barakaysteen daa'ifatan ay qica qayb ay usoo reebeen xoogow bay usoo reebeen meeshaa baraka ka dhacday acraabigan meesha taagan yahay adduunyo iyo xoolaa u siyaxadda u indhacad ah, marka waxaa weye kala bedi oradna ma ah baa layidhi kuna khayrkii iyo barakadii iyo wanaagii iyo guushii iyo nasrigii buu la kuwsano ilahay nasiib oga dhigi kuna asagoo meel taaganoo qayliyaaya ayaa laga dhaqaaqaya adduunkana wixii ilaahay u qoray waxaanahan heli maayo qaala xaddaana cabdullaahi bnu baraad abu caamir alashcariyigii weeyaane wa abu kuray maxamed bn alcalaa walafdu liabi caamirin qaala waxay dhaheen abu usaama can burayd bni cabdillaahi bn abi burdata can abiih qaala wuxuu yidhi lama faraqa nabiyu sala allahu aleyh wasalam min xunayn markuu nabiga xunayn ka soo gudbay xunayn waxay ahayd tog iyo meel waadi ah waxaa degaya qabiil hawaasin la yidhahdo dagaal weyn baa ka dhacay qur-aanka ilahay baa sheegay yowma xunayn ida acjabatkum kafaratukum saxaabadii oo toban kun iyo laba kuna maka ka raacday ah dagaalka qaaday markay maqleen nimankaasaa is aruursanaya yuu ka gaaray nabiga calayhi salaatu wasalaam xarb istibaaqiya la dhahaa adowgaada hadduu is aruursanaayo waa laga gaadhsiiyaa dagaal weyn baa dhacay guushii markii dambe muslimiinta ilaahay siiyey subxaana wa tacaala oo sakiinad iyo xasilooni iyo nasrigu soo dejiyey markuu nabigu bogay oo ciid xoolihii ugu badnaa oo ama geel ama ari ama lacag ama dad ahaabaa la helay wixii ugu badnaa qaniinada ugu badneed bacaa abaa caamir bu wuxuu u diray nabigu calaa jeyshin ciidan buu madax oga dhigay ilaa awdaas meeshaa la yidhahdo awdaas ayuu yidhi ciidanka u baxaya madax u noqo nabiga sala allah aleh wasalam markii dagaalkii weynaaya hawaasin u dhacay fuul waa la kala fiiqay kooxna awdaas bay aaday kooxna daa'if bay u carartay oo xisrigii daa'if bay isku gurtay iyo magaalada daa'if nabiga ciidankii si weynaa waxay aadeen daa'if koox ciidanahoo ka daba tagaa halaaga iyo fuluulka kala cararay ee aaday xaggaayo awdaas yuu amiir wuxuu oga dhigay nabiga abucaamir cabdulahi bn abucaamir alashcari falaqiya durayd ibnu sama durayd ibnu sima ninka la yidhaahdo la kulmay lix boqol oo ciidanahoo durayd ibnu simahan uu kaxaysta oday wuxuu ahaa rugcadaa ah khabiir caskari ah boqol iyo labaatan buu markaa marayaa waqiila aktar ayuu ahaa marka horeba talaxumada nin kale oo ciidanka hogaaminayay ayaa si xun sameeyey waa ku khilaafay laakiin waa laga xoog batay waxay sameeyeen xoolihii iyo caruurtii iyo haweenkii iyo meesha dagaalka keeneen oo dheheen waxaan uga jeednaa inaan ninna reerkiisii iyo carruurtiisa ka cararin war sidan yaa ku taliyey hebel baa ku taliyaa liidi ninka ciidanka wata walla taladan tala maaha buu yidhi dagaal markaad gelayso carruurta iyo xoolaha iyo waxaa raba inaad meel fogaysato haddii jab dhaco ilan dagaal labadaba waa suuragal guul iyo guuldarrabe aad carruurta iyo haweenka ku badbaadaan iyo xoolahee markaasaa deena xoolihii iyo dad iyo duunyada meeshii baa lagu gebagabeeyey lix boqol buu la cararo xagga ayaa ubaas la aaday abu caamir baa laga dabadiray oo ciidan uu wato faqutila duraydun dureyd waa la dilay wahazama allaahu asxaabah asxaabtiisiina ilaahay waa jabiyey faqaala abuu muusa wuxuu yidhi wabacanii maca abi caamir abi caamir maciisuu nabigu idirayoo raac buu yidhi ciidanka abi caamir qaala fa rumiya abuu caamir waa la soo toogtay fii rukbatii loogiisa ayaa laga ganay oo laga toogtay ramaahu rajulu nin min bani jushamin bisahmin leeb buu ku soo toogtay oo ku dhuftay min reer bani jushama yaa leeb wuxuu kaga dhuftay loowa ishiisa fa ahbatahu waa la helay fii rukbatii loogiisuu la helo ku sugay faintahaytu ilayhi abu caamir oo leebkii ka laadlaado ka ligliganayaan u imaaday fallaadhii markaasaa fantahaytu ilay u imaaday faqultu waxaan idhi yaa camma adeer man ramaaka yaa ku garay marka hore yaa ku soo toogtay fa ashaara abu camr wuxuu ishaaray ilay abu muusa wuxuu u ishaaray nin buu u ishaaroo faqaala ku yidhi ina daaka kaas yaa qaatilii ninka idile ninka idile wakaas buu yidhi ninkaasay soo toogtay taraahu daalika aladii kaa maaragta taraahu maaragta daalika aladii midkaa wadaadkii ramaana ay toogtay kaasa ay soo toogtay qaala abuu muusa wuxuu yidhi faqasadtu lahu ninkii baan u qastay leebkiiba kamuuna bixinninba horta ninkan soo dil buu yidhi faqasadtu lahu markaasaan u qastay faactamadtuhu markaasaan asagii toos aan u abbaaray oon u qastay falaxiqtuhu waan gaadhay falamaa raani markuu arkay wallaa waa jeesaday cannii xaggayga daahiban asagoo tagayo cararaya waa iga cararay fatabactuhu markaasaan raacay wajacaltu waxaan gudagalay aquulu lahu inaan ku leeyahay alaa tastaxyi war miyaada xishoonin alasta carabiyan sonin carabi caraba ma tiid alaa tafrun warmaad istaagtid rag kayrkaa weye ninka kudaba socdee maxaad cararaysaa fakafa nin rag la carabi fakafa waa istaagay oradkiibuu joojiyey faltaqaytu waan kulmay ana aniga iyo wahuwa asagii baa iskulanayoo fakhtalafnaa waxaan isdhaafsannay ana aniga iyo wahuwa asagii darbatayn laba dhufashaan isdhaafsannay fadarabtuhu bisayfi sayftii baan ku dhuftay oo faqataltu waan dilay uma rajactu waxaan ku soo noqday ilaa caamirin faqultu waxaan ku idhi in allaha alla qad qatala waa dilay saaxibaka ninkii ku toogtay yani saaxiibka waxaa weyaan waa ninkii calaaqada leebka iskala ahaa wey saaxiibnimo kale ma jirto ninkii ku toogtay anigu waa soo dilay qaala wuxuu yidhi abu caamir fanzix haada sahma leebka bal iga siib iga goo fanasactuu waan ka siibay fanazaa waxaa soo dareeray minhu xaggiisa almaau biyihii ishii loowa ayay qabsatay dhiig meesha ka soo bixi lahaa biyaa soo dareeray iyo caruur ah khalaas meel xun weeyaan halbowla faqaala wuxuu yidhi yabna akhi walaalkay wiilkiisa ow ani waa dhintay indaliq ilaa rasuuliillaah nabiga calayhi salaam aad faqrihi minii salaam salaam iga gaadhsii waqul lahu waxaad ku tidhaahdaa yaquulu laka abuu caamir abuu caamir wuxuu kugu lahaa oo kuu soo faray istakfir lii iisoo dembidhaaf weydii nabigow iisoo ducee ku dheh ani waan tegay qaala wastacmalanii abuu caamir baa madax iiga dhigay cala naas dadkii dadkina warkaasa ciidanka sii hogaami oo dagaalka sii wado wamakaa yasiiran wax yar buu joogay oo noolaa uma inahu abu camir baata waa dhintay falama rajactu ila nabiyi sal اlah alيh wasalam markaa nabiga usoo laabtay dakhaltu calayh waan usoo galay wahuwa nabigu fii beytin ku jira guri iyo buul calaa sariirin sariir korkeeda isagoo saara muramalin xarka lagu sameeyo lagu soohay wa calayhi korkiisana firaashun firaash uu yahay firaash waa magac wax yaroo loo kor saaray oon xataa xarkaha sariirta nabiga ka asturaynoo ka qarinaynin waqad aara waa kan waqad aara rimaalu sariiri sariirta xarkaheediiba waxay saamaysay bidahri rasuulilah nabiga dhabarkiisa sala allahu caleyh wasalam wa jambayhi labadiisa dhinac marka firaash meesha badiya laquman waxbaa iskaga saaran mara iyo wax saas oo kale oo calalahaana ama firaashahaana xarkihii baa nabiga markuu ku saaxday jidhkiisi oo dhanba ku sawirmay fa akhbartu waxaan u sheegay bikhabarina khabarka annagii dagaalka dhacaya guushii muslimiinta dureyd binu sima ninkii cadowaa in la dilay iyo wa khabari abicaamir abuu caamir inuu shahiiday darda fariina u soo faray wa qultu lahu waxaan ku yidhi qaala wuxuu yidhi qul lahu waxaad u tidhahdaa nabi allow yastakfir lii inuu isoo dembidhaaf ha isoo dembidhaafa nabiga fadacaa rasuuluullah nabiga dembidhaaf weydiiye wey istakfir lii ha isoo dembidhaaf weydiiye wey nabiga dembiga ma dhaafo dembiga ilaahay baa dhaafay subxaana wa tacala waman yakfiru dunuuba ila allah yastakfir lii ayuu ku lahaa nabi allow wa atawasul biducaa'i alxay khaasatan ducaa'i rasuul calayh asalaam wahuwa xay nabigoo nool calayh asalaam ah, dambidhaaf ii weydii ii ducee rasuul allow qof kaloo saalixa ah, hebeloo noo ducee waad dhihi kartaa qof dhintay uun baadan ka daba qayliyaynin oo duca adiga kaa mudan cibro qaadasho iyo qabri inaad ku xasuusata la rabo intaa un bes un la sheegay inaha tudakirukum alaakhira salaamun eh, ahaa diyaara qowmin mu'miniin waina in sha allah bikum laaxiquun qafar allahu lmustaqdimiin minkum almustakhiriin wagayriha min aladciya alma'fuura can rasuuli illah ducooyinkaas marka ystakfir lii buu ku yidhi nabi allow istifaari dawayso weydii walow anahum id dalamuu anfusahum jaa'uuka faاstakfaruu اllaha wastakfara lahum الrasuul nabiga markuu noolaa wey fadaca rasuulu اllahi salى اllahu alيh wasalam bima nabigu wuxuu u yeedhay biyo io keelabi fatawada'a minhu waa weysaystay uma rafaca yaday ducada aadaabteeda waxaa ka mida inaad weyse qaadato adoo weyse qabo ilaahay bari waxaa ka mida gacmaha kor u taag waxaa ka mida qiblada kurujees qiblada qaabil waxaa ka mida muqadimo la imow alxamdu lilaah salliga nabiga calaih salaam kadib ducada bilow uma qaala umadaasi waxaa weeyaan hoolaa ka horraysay uma qaal allaahuma qfir licubaydin ilaahayow u dambi dhaaf licubayd addoonkaadii addoonyarowaadi abi caamirahaa xataa ra'aytu ilaa aan ka arka buu leeyahay bayaadu ibdayhi labadiisa kilkilood nabiga xadidoodii baan arkay riwaayatu anas uu dhihi jiray gacmaha kor uma taagi jiray ilaa xaalado yar mooyeene saddex meel mooyeene riwaayadaas isaga araggiisa laga hadlaa wailaa culummada waxay gaarsiiyeen akara min alaaiina mawdinan siduu imaam nawowi leeyahy raximah allahu tacaala soddon meel nabiga soo arortay intuu kacbaad intuu kor u tahay weliba kilkishiisa la arkay sala allah aleh wasalam waa layska qaarqaawaan go' baa layska qabay ayib allahuma kfir lii cubayd markaasuu kor u taagay uma qaala wuxuu yidhi allahuma ajcalhu ilaahu waxaad ka dhigtaa abu caamir yowma alqiyaama maalinta qiyaamo fowqa kaiirin in badan korkood min khalqika khalqigaada in badanoo khalqigaada ka kormari ow min annaas dadka ka mida ah. waa ducaa aad iyo aad u qiimo badan buu duceeyey faqultu warkaasuu deen abu muuse fursad baa taalla meesha hebeel baa soo yidhi u ducee keliya kumuna kaaftoomin asagana waa galay nin walba u baahan ya faqultu waxaan idhi welii anigana yaa rasuul rasuul allow faistakfir ii weydii faqaala nabiyu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi allahuma qfir licabdillaahi bni qays danbahu ilahu dembigiisa u dhaaf waadkhilhu geli yowma alqiyaama maalinta qiyaama mudkhalan makaanu gelidii makaanu degaan kariiman wanaagsan oo jannadii iyo khayrkii ilaahu geli adkhilhu mudkhalan kariima ducadaasoo isagana helay abu muusa alashcari wahada min fadaa'ilihi nabigaa u duceeyey ducada nabigana waa mustajaaba saasuu u keenay musanifka raximahullah qaala abu burda wuxuu yidhi ixdaahumaa labada duco midkood le abi camar baa iska laha wlukhraa ducada kalena abi muusa iskale waa kala cad yihiin baabu min fadaa'il ashcariyiina radia allahu canhum qowskan ashcariyiinta la yidhahda yamanta ka soo jeeda fadaa'ishoodii niman qiimo badan quraa ah axsanu sawt ah ayay ahaayeen niman waxay ahaayeen deeq badan isku tura takaaful ijtimaaci iyo wada noolaasho ay ka dhaxayso oo wax isla cuno oo wax isla qaybsada ayay ahaayeen danwadaagay ahaayeen xadaana abu qurayb maxamed bnu alcala alhamdaani xadaana abu saama xamaad xadaana burayd bn cabdilaahi bn abi burda can abi burdata can abi muusa alashcari qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi inii la acrif anigu waxaan garani aswaata rufaqati alashcariyiin kooxda ashcariyiintaa sawdkooda yaan garan bilqur'aani ay ku sawdaynayaan xiina goortii baan garan yadkhuluuna bileyl habeenka ay galaan habeenka markii la galo salaatuleylka ay bilaabaan oo wixii safarlayaan meel ugu daansan salaatuleylkii witrka ay tuganayaan sawdka qur-aanka ayaan gartaa ayaa qrinayaan waacrifu waxaan garan manaasilahum meeshay degeen min aswaatihim soodkooda sidii loo yaasaayba loo socdaa meel lagu daadsani habeenkii marka ay la kaco salaatuuleedka saxaabada ay tukanayaan ashcariyiintu meeshay ka degeen muxuu ahaa ciidanka waan garan sawdkooda bilqur'aani bileyl habeenkii ay akhrinayeen salaatuleylka qur kor waad u akhrin kartaa haddaadan qof tukanaya aada ku dhibayn ama qof hurda kor waad u akhrisan kartaa wain kuntum waxaan ahay buu yidhi nabiga wain kuntum walow kuntu aman ahaado lam ara midkaan arkin manaasilahum meeshay degeen xiina nazaluu minha binnahaar maalinimada markay degaayeen meeshay degaayeen yaanan arkin be habeen markii la gaaro qirada iyo salaatuliilka bilowdo yaan garan meeshay degeen wa minhum niman cod quruxsan bayan xataa abu muusa uu nabiga calayh salaam laqad ucdiita mizmaara min mazaamiiri aali daawuud nabi daawuud codkiisii quruxsanaa oo kale muusikada aad quruxda badnaa oo kalea lagu siiyey wa minhum waxaa ka mida ah ashcariyiinta xakiimun xakiim inuu wasfi yahay iyo inuu ismulcalam yahay labadaba suuragal wey nin xakiim la yidhaahdo ama xakiim mid xikmad badan idaa laqiya alkhayla markuu fardihii cadowa la kulmo ow qaala alcaduwa cadowgu markuu la kulmo qaala lahum wuxuu ku dhihi gaaladii markuu la kulmo ina asxaabii asxaabtaydi yaamuruunakum waxayna amraayaan an tanduruu min asuftaan waa la soo socdaaya cararina dagaalku waa kan ciidanka mas-ulayna leeyihiin yuu dhihi markaasay dhaha warmeesh balaaya soo socota xadaana abu caamir alashcariyi wa abu kulayb jamiican can abi usaamata qaala abu caamir xadaana abu usaama xadaanii burayd ibn cabdilaahi bn abi burdata can jadihi abi burdata can abi muusa alashcari radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleh ali wasalam wuxuu yidhi ina alashcariyiina qowska reer ashcari la dhaho idaa armaluu abulxasan alashcari ninka la yidhaahdee firqatu alashcariya ay u nasba sheegtaan ashcariyiinta qabiilkaas weeye ashcari baan ahay macnaha qabiil laguu noqdaa firqadaasoo loo nasba sheegtana way noqotaa min alfiraqi almukhaalifa lisunna ashcariyiintu in alashcariyiin idaa armaluu fi lqaswi in badan oo masaa'il fara badan bay ku khilaafsan yihiin sunnada adow fara badan aw qal xataa abulxasan ashcarina kitaab buu alifay culammadu way ka hadlaan niqaashii baxi fara badan baa jira waxaa la adkeeyey oo la ta'akuday inuu soo maray maraaxil ictizaal kadib ashcariya kadibna sunnadu ku soo laabtay ayadana waa la ihbaatiyey idaa armaluu fi lqaswi markii duulaanka ay ku sahayareeyaan armaluu idaa armaluu ay farya dacaamahum cuntadooda markay yaraato oo ama uu gabaabsi yahay fii lqaswa iyagoo duulaan ku jiro ow amase qalla dacaamuhum dacaamu ciyaalihim cuntada carruurtooda ay yaraato bilmadiina iyagoo magaalada madiinada jooga jamaacuu waxay kulmiyaan maa kaana cindahum agtooda wixii ahaaday fii oobin waaxidin hal maray ku soo aruuriyaan dhaqankaasay leeyihiin soo iyagoo socoto ah sahaydii qofna waa ka go'day qof waa ka sii go'aysa qofna xogooba usoo hadhay waxaa le isku soo celiya colmel baa laisku keeni markaasaa si siman haddana loo qaybsan magaaladi baa la joogaa soo ma aha dadkii biilkoodii isku dhex jiraana qaadba waxyar qaadba waa la keenaya markaas haddana la qaybsani nimankaa takaaful ijtimaaci qaab wada noolaashaa wanaagsan qiimo badan ayay leeyihiin uma iktasamuuhu markaasay qaybsanayaan timara iskuu keenaan baynahum dhexdooda fii inaan waaxid hal weelah bisawiya si siman ayaa loo qaybsan kii wax badan haystay iyo kii dhexdhexaadka iyo kii waxyar haystay si siman baa loo qaybsan fahum ayagu minii aniga iga mid yihiin min siiratii wa min hadyi wa ana aniguna minhum ayaan ka mid ahay taasuu nabiga alayh isalaatu wasalaam aniga kuwaasi meella ku kala maya nabigu sala allahu aleh waali wasalam ah, waa isjecellahay wey baabun min fadaa'il abu sufyaan bnu xarb radia allahu canhu abu sufyaan sakhar ibnu xarb ibnu umayata ibnu cabdishams radia allahu canhu abu mucaawiya mucaawiya bn abi sufyaan wa abu xabiibata abi ummu xabiibata ramla dhintay abi sufyaan xaaskii nabigana wuu dhalay ninkii kaatibulwaxyigaa ee amiiruulmu'miniinka ahaana asagana wuu dhalay oo mucaawiya bin abi sufyaan ahaa abu sufyaan baa la dhaha asaga sakar binu xarb wuxuu islaamay caamalfatxi sanadkii maka la furtay waa dadkii u horeeye la qabtay buu ahaa waana islaamay nabigana waa kii u raacay xunayn u raacay dagaal ka qayb qashay ilaa qaarkood ay leeyihin yarmuud buu ku shahiiday radia allahu canhu wa ardaah aqwaal baa jirta ay leeyihiin maa zaala kahfan lilmunaafiqiin oo lakiin warkaa isaga waa war marduudahoo ay khilaafsan nusuusta iyo taariikhda iyo abu sufyaan radi allahu canhu waxa laga hayay inuu ilaahay saxaabi jaliil oo qiimo badan oo qaa'ida uu ahaa ayib qaala xadaanii cabaas bn cabdilcaiim alcambari وأxmed بن jacفr almacqiliي qaalaa waxay dhaheen xadaana الnadr huwa بn mxamed اlyamaami qaala xadaana cikrima ibn camaar qaala xadaana abu zumayl wasmuhu alwaliid simaak ibn اlwaliid alxanafi اlyamaami abu zamiil simaak ibn اlwaliid qaala xadaanii ibnu cabaas cabdullahi ibnu cabaas radi allahu canhuma qaala kaana almuslimuuna muslimiinta waxay ahaayeen laa yanduruuna kuwaan fiirinin ilaa abi sufyaan mayna fiirin jirin walaa yuqaaciduunahu lamina fadhiisan jirin isagoo soo islaamay wuxuu mariyey yowma uxud iyo dagaaladii qaswat laxzaab haddana uu soo hogaamiyey mar labaad iyo dhibaatadii uu hayay islaamka iyo nabiga iyo diinta ku hayay tiiba ka hadhila saxaabada qaarkooda qalbigooda ku taagan ah, isagoo soo islaamay bay wejiga siin la'yihiin faqaala linabiy markaasuu nabiga wuxuu ku yidhi cala salaam sufyaan markuu arkay sida uu go'doonka u yahay ijtimaaciyan oo dadka dhexdiisa maarata looga faquuqay nabigu u yimid calayhi salaam wuxuu yidhi yaa nabiy allah alaaun saddex shay acdiniihinna isii saddex shay baan kaa codsanayaa qaala nacam waan ku siina sheeg qaala wuxuu yidhi cindii waxaa agtayda aha oon dhalay axsanulcarabi carab gabadha oogu quruxsan wajhan xagga ugu wanaagsan adaban wa khuluqan akhlaaqda iyo edabta wa ajmaluhu oogu quruxsan wajhan xagga wejiga carab gabadha ugu wanaagsan xagga edabtii akhlaaqda wajihaana ugu quruxsan ayaan dhalay ummu xabiiba bint abi sufyaan baa la yidhaahdaa kow usawijukaha waan kuu guurinayaa gabadhaasaan kuu guurin soddogay baad noqona soddog baan kuu noqon reerkii baan wax ku darsanaya reer muxamadaha bal dadkan ayaga iga taagtaagan si ay u soo dhowaadaan qaalana wuxuu nacam waan kaa yeelay qaala wuxuu yidhi lambarka labaad wa mucaawiyatu mucaawiya wiilkayga tajcaluhu waxaad ka dhigtaa kaatiban mid qora bayna yadayka hortaada wax allaal waxaad qoraalo u baahato maxau aha waxyigii ilo nabiga waxma qori jirin calayhi salaam uu kuu qoraya kaatibka raani kuu noqon qaala nacam taana waan kaa yeelay qaala wa tu'ammirunii amiir baad iga dhigaysaa xataa uqaatila alkufaar saa gaaro oo la dagaalama ciidanka dagaalka geli madax iiga dhig kamaa kuntu saan u ahaa uqaatilu lmuslimiin muslimiinta sidaas ola dagaalami jiray anoo amiira hadda cagsi gaalada anoo marka la dagaalamayo amiir muslimiinta u ah yaan raba in la arko qaala nacam waan kaa yeelay qaala abu zumayl baa wuxuu yidhi walowlaa annahu alaba dalika min annabiyi sala allah alay wasalam nabiga arrinkaa hadduuna ka dalbin u weydiisanin maa acdahu dalika muuna siiyeen lianna abu sufyaan dad ka fadli badan ayaa jira oo saabiqiintii baa joogtay liannahu nabiga muuna siiyeen hadduu weydiisanin liannahu lam yakun muunan ahayn nabigu yus'alu shayan midkii la weydiista wax ilaa qaala nacam buu dhihi jir haddii nabigu wax la weydiista maya maba aqooninba sala allah aleh wasalam markas weydiistigaa uu weydiistuu ku helay wey ishkaal male labada dambe laakiin waxaa ishkaal ka jira masalada koowaad ee ah gabadhaasaan dhalay aan kuu guuriyo uma xabiibaah waxaana la og yahay biladillati alwaadixa wanusuusi alqaaica lagu og in nabiga uu guursaday ummu xabiiba qabla fatxi maka abu sufyaan wuxuuba islaamay fatxu maka islaamay ummu xabiibana nabigu wuxuu guursaday fatxu maka oon dhicin ka hor buu nabiga guursaday calayh isalaatu wasalaam gaar ahaan intay ardilxabasha jirtay dadkii saxaabada xabasho u hijrooday bay ahayd cabdullahi binu jaxshi baa qabay tanasara wa maata cala nasraaniya saasa ayay leeyihiin marka ardulxabash iyadoo joogtoo garoob ah ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu doonay waxaa wakiil u ahaa nabiga calayh salaam oo afkiisa ku hadlaayey ninkii boqorka xabashida ahaa ee najaashi ahaa ee islaamay mukhadramkaha ninkaasaa nabiga calayh salaam u qibdooday dhanka kalena waxaa gabadha wakiilka ahaa khaalid binu saciid ayaa wakiilka ahaa oo isagana gabadha afkeeda maarata ay wakaalatay halkaasaa guurka ka dhacay qasrigii madaxweynaha najaashi ayuu ka dhacday nikaaxuu ka dhacay afar boqol oo diinaar oo dahaba ayaa meher looga dhigay meherka ugu badnaa ee gabadh xaasaska nabiga ka mida ah la siiyo ayay ahayd najaashi baana ka shuboo bixiyey qisadu sidaasay ahayd kadib dee waa kii uu soo gudbiyey iyadoo xaaskii nabiga ay timid madiina munawara markay imaanayeen asxaabu safiinana sanatu sabca khaybar waan mari doonnaa fatxu makana sanadkii siddeedaad bay ahayd taariikhdiibaa marka diidaysa in abu sufyaanoo soo islaamay uu hadda kow leeyahay gabadha gabadheedan kuu guuriyo warkaasaga taarikhdu hadiidaysa maxaa la yeelaya marka waxaa culimmada qaar ay ku tawiileewarana macquulsan macnaha aad moodo inuu u macquulsan yaha wallahu aclam gabadhii nabiga uguba qabaaba xataa waxaa soo aroortay inuu abu sufyaan uu yimid xilligii hudnada ee xudaybiya waa kii heshiiska la galay toban sano inaan la dagaalamin heshiiskii asagaa hudnadahaa ayuu yimid magaalada madiina asagoo dan raadinaya gabadhiisi uma xabiiba ayuu gobasheedii ku fadhiiso damcay oo nabiga xaaskiisii oo gobashii nabiga ah markaasay gobasha ka hoos bixisay oo tiri waxaa tahay gaal maxaa dhacay markuu yidhi gaal baa tahay buu tiri gobashana waa gobashii rasuulka calayhi salaatu wasalaam kuma fadhiisanaysa markaasuu wuxuu yidhi waleekaa dambeeye waase waxbaa kugu dhacay gabadhaydii marka calaa kulli xaal markii dambe waa la soo dhoweey waa la martigeliyey magaalada madiina cali iyo faadime iyaa la sheegayaa inay martigeliyeen ridwaanullah calayhim jamiican hada wuxuu tusayaa inuu gaal ahaa uma ay reerkii nabiga ahayd sala allah caleyh waali wasalam ama hadduu gaar yahay ama weriga gabadhana wilaayo kuma laha dad marka waxaa weeyaan wuxuu ula jeedaabaa la yidhi nin madaxa oo mas-uula oo odaya ayuu ahaao gabadhiisii la guuriya isagoon idmin oon weli ka noqonine xogoo qumaca ku jirta wuxuu rabaa tajdiidu nikaax nikaaxaan kuu cusboonaysiin nikaax suuriya ah. xoogow wejiga biyaha ii mari oo muxuu ahaa marada igu qaba wey ah gabadhaan kuu nikaaxay kuu guuri waayahay isku dibmarida olaas waayahaa la yidhi afka mari xaqiiqatanna waa gabadhii waa xaaskii nabiga sala allah aleh waalih wasalam taas waa middaas labada kale waa iska caddaayadu baabun wuxuu ku sartay min fadaa'ili jacfar bin abi aalib jacfar bin abi aalib ibna cabdilmuطalib ibna cami rasuulillaah akhuu cali ashaqiiq huwa akar min cashra siniin toban sanuu ka wen yahay cali baa toban sana laga wen yahay jacfar baa ka weyn jacfar saxaabi jaliila lmu'ta qaswadii la dhihi jiray ayuu shahiiday labada gacmoodba way jareen gaaladii markaasuu nabiga calayh salaam yidhi ina lahu janaaxayni yadiiru bihimaa fi ljanna laba garaba wuxuu leeyahay jannada uu ku buubaayo ayaa looyuu leeyahay buu nabig alay slam jannada uu ku buubaya radia allahu canhu wa arda jacfaru dayaar baa la dhihi jiray saxaabigii hijrada eh, markii xarbulxabashi la aaday hogaaminayay saxaabada ee wadahadalka la galay boqorkii reer xabashi nimankii kufaaru quraysh ay direen maaratay seejiyey ka faseexabadiyey ka adila caddaaday kadibna deena eh, najaashi uu ku islaamay qur-aankii u markuu akhriyay suuratu maryam waa kii ooyey islaamay ah, marka ninkii qiimaha badnaa buu ahaa wa asmaa bintu cumays oo xaaskiisii carruurta u dhashay wa ahla safiinatihim iyo kuwii doonta ku yimid doontooda ayagoo ku yimid radi alla canhu ayaa laga hadlaya ardul xabashay ka yimaadeen doonta ayagoo wata madiinay soo galeen markaasay sanadka toddobaad khaybar ka soo gaadheen qaala xaddaana cabdullahi bnu baraad alashcariyu waa abu caamirkaa soo maraynay wa moxamed bnu cala alhamdaani waa abu kuraybkaa soo marraye qaala xaddaana abu saama xamaad xadaanii burayd bn cabdilahi bn abi burda an abi burdata can abi muusa radi allahu canhu qaal balaqanaa waxaana soo gaaray makhraja rasuuli illaah sala allahu aleh ali wasalam nabiga inuu maka ka soo baxay oo madiine soo aaday ayaan maqalnay wanaxnu bilyaman annagoo yaman joogna way islaameen fakharajnaa waan soo baxnay muhaajiriina annagoo u hijroonayna ilayh xaggiisa madiine aadaan isnidhi madiine bad ma marto meesha la yidhaahdo raabuq muxuu ahaa waxaan ujeedaa yambuc halkaasay baddu martaa yambuc fakharajnaa muhaajiriina ilayh annagoo u hijroonayna xaggiisii baan u soo baxnay doon bay soo fuullay ana ani waa akhawaani lii laba ninoo oon walaalo ahayn ana askaruhumaa midka ugu yar aan ahay axaduhaa midkood abu burda la dhaha walaalahay walaakharu midka kalena abu ruhmin baa la yidhaahdaa ima qaala inuu yidhi abu muusa bidcan dhowr wa ima qaala inuu yidhi alaaatan wahamsiin dhowr iyo konton ama saddex iyo konton baan ahayn ow inayni wahamsiina konton iyo labo rajulan min rajulin min qowmihi qoomkaya ka mida dhowr iyo konton nin oo reer yamaneedo ashcariyiina annagoo oo doonsaano saddex walaalahana aan ku jirro ayaa doontii soo fuullay madiina u soconnaa qaala farakibnaa safiinatan doon baan fuullay faalqatnaa waxay nagu tuurtay alqatnaa safiinatuna doonta waxay nagu tuurtay ila najaashiyi bilxabasha hirkii baddaa ku kacay waa doon iska tacbaan oo khashab iyo geedo laga sameeyey ama toor ku xidhneen hirkiiyaa tuuray masiirka dhan bay ka leexaysay ardulxabash bay ku tuurtay xeebihii waxay ku tuurtay ardulxabash meelaha yaman iyo haddama kala foga badda ayadaa ay dhinac ka degan tahay dhinaca kale ka soo fiirinayaan baabamandabkan iyo soomaalida boosaasi iyo birbiri iyo meelahaas dhici kartaa xagga ayaa mxuu ahaa waxaa dhici karta zaylac ayadana inay tahay maahe casab iyo dhanka tariya inay ka soo galeen baa dhici karta aduu xeebtaas dheer ayaa la yimid ardu lxabash safiiratuna ila najaashiyi bilxabasha najaashi oo xabashi madax u ahaa ayay nagu tuurtay fawaafaqnaa jacfar bin abi aalibin jacfar bin abi aalib baan u tagnay oo waafaqnay oo hellay iyo asxaabu asxaabtiisa cindahu cinda najaashiy jacfar bin abi aalib oo nabigu uu daray oo yidhi waddanka ninka boqorka ah ee caadilka artiisa nagu dulmin maayo aadaw ku carara iyo kooxdii uu la socotay baa meesha ugu tagnay faqaala jacfar baa wuxuu yidhi ina rasuul allah sala allahu alayh waalih wasalam nabiga bacaanaa waana soo diray haahuna meeshan dhulkanuu noo soo diray nabiga u soo hijirin ardulxabash oo qaar soomaalida iyo mu'arikiinta waxay dhahaa markay doodayaan intaynan islaamka una madiino gelin ayaa annaga uuna soo gaaray ayay dhahaan oo maka jooga dadkii u horreeya uu dira xabashibu u diray ayaguna boqorkiiba ba islaamiyeenba ina rasuula allahi sala allah alay wasalam bacaanaa haahuna hmm. halkanuu noo soo diray nabiga calayhi salaatu wasalaam wa amaranaa biliqaama yani hadda boqorkaasi qabrigiisii iyo masaajidii meeshii magaaladii uu joogo masaajidii laga dhisay iyo amninkan way sheegaan oo dhulkan hadda tikreeda nimanka la yidhaahdo halkaasuu ku yaallaayoo wuxuu ahaa taariikhdiisii lagu sheegay nabiga halkanuu noo soo diray wa amaranaa biliqaama inaan meeshan joogno ilaa amar dambe ayuuna amray fa aqiimuu macanaa nana jooga faaqamnaa macahu jacfar iyo kooxdiisi baa la nagaana la joognay xataa qadimnaa jamiican dhammaantaanna ilaa aan madiine soo gallo sanadkii toddobaad qaala fawaafaqnaa rasuula allah nabiga calayhi salaam waxaan soo waafaqnay oon soo gaadhnay madiina xiina goortii baan la soo kulannay iftataxa khaybara khaybar uu furtay khaybar oo yuhuudi gacanta lagaga dhigay dhulkii beeraha iyo timirta ahaa sanadkii toddobaad ee hijrada futuuxii iyo khayrkii ah ayaan la kulannay <clears throat> faashama lana nabigu sahmi buuna siiyey aw qaala wuxuu yidhi acطaanaa minha waxbuu naga siiyey calayhi salaam wamaa qasama liaxadin qofna nabiga ooma qaybinin qaaba ka maqnaa can fatxi khaybar dagaalkii khaybar minhaa haniimadii waxba lagama siinin shayan waxba ilaa liman shahida macahu dadkii la socday mooyeene ila liasxaabi safiinatina dadkii doonta ku yimid ee annaga mooyeene maca jacfarin waa asxaabiga la socday intaas mooyeene wax kaloon dagaalka ka qaybgaloon la siiyey ma laha qasama lahum asxaabu safiina waxaa loo qaybiye oo laga siiyey macahum kuwii dagaalka galay ee xoogga iyo dagaalka ku qabsaday magaalada yaa qayb laga siiyey haniimadoodii wadalika bacda isti'daani rasuuli minhum nabigaa idan weydiistay kama fi saxiix bukhaari idan buu weydiistay ayagana ogolaaday oo yidhi nimanka walaalahaanna ardulxabash ka yimid intaa ku maqna xoolahan waa waanama qaybsanayaan diyaar baan u nahay lanna qaniimada waxa xaqoodii wey dadka muqaatiliinta iska leh wixifayga aan ka helno nabigu ku tasarufay sala allahu aleh waalih wasalam qaala fakaana naasu min annaas dad baa waxay ahaayeen dadka ka mida yaquuluuna lana kuwa nugu dhaho yacni liahli safiina dadka annaga doonta ku yimid waxay nugu dhihi jireen naxnu annagaa sabaqnaakum inaga hormarray bilhijrati hijrada sanadkii toddobaad baad maraysaan annagaa inaga soo horijiroonnay oo asbaqiyada hijrada iyo horaynta lambarkaa hore annagaa helay oo sharafulhijra annagaa inaga horreynay qaala wuxuu yidhi saasana dhihi jira annagana waan ka xumaan jirray arrintaas maxaa yeele hijrada ayaa ka hor bilaabay hijro unbaa laga hadlaayo madiine lagama hijradu maaha hijratu ila almadiina markii hijro la dhaho ayaa ka horreeyey qaala fadakhalat asmaa'u bintu cumays asma bintu cumays oo jacfar xaaskiisii ah markay dhimatayna abubakar baa guursaday maxamed bay u dhashay maxamed bin abubakar markuu asaga abubakar dhintayna cali baa guursadayoo yaxya ayuuhayaya binu cali bay u dhashay gabar qiimo badan raggaa madaxda sayidaasha muxuu ah qiimaha badan iskaga dambeeyeen bay ahayd fa dakhala asmaa bintu cumays baayaad soo gashay hadalka waxaa wadaa waxaa wuxuu ahaa wahiya miman qadima macana mm-hmm. calaa xafsa abu muusa ka sheekeynaya fa dakhalat asmaa cumays baa waxay u gashay wahiya asmana miman qadima macana dadkii nala soo galay madiinay ka mid ahayd jacfar baaba qabay calaa xafsata xafsay u gashay zawji nabiyi nabiga sala allah alay slam xaaskiisii zaa'iratan iyadoo ziyaaranayso salaamaysa waqad kaanad waxayna ahayd gabadhan asmaa haajarati u hijrootay ila najaashiyi boqorkii xabashida fii man haajara dadkii hijrooday bay ku jirtay ilayh xaggiisa fadakhala cumaru cumar baa soo galay calaa xafsa cumar bnu khadaab baa gabadhiisa xafsa soo booqday wa asmaau asma bintu cumaysna cindahaa xafsa ay ag fadhido faqaala cumar baa wuxuu yidhi xiina ra'a markuu arkay asmaa man haadihi middan waa tee qaalad waxay tihi xabsaa u sheegtayoo asmaa'u bintu cumays weeyaan gabadhan ila fadhida qaala cumar baa wuxuu yidhi alxabashiyatu haadih ma xabashiyadiiba tii ardulxabasha ka timid iyadoo waa saxaabiyad waa carabiyad wey laakiin wuxuu ka wadaa xabashiya dhulkaasay ku maqnaayeen intaasoo saney ku maqnaayeen xataa sufyaan thawri wuxuu yidhi man makata fii baldatin arbaca siniin nusiba ilayh afar sano ninkii magaalo jooga waa loo nisbeen magaaladiisa weeyaan marka alxabashiyatu haadihi albaxriyatu tii badda loo nisbeeye badda ku timid miyaha haadihi midab faqaala alaswaa waxay tihi nacam haa haa waa jirtaa labadaba saxbaad ku tahay ardi ardilxabashada waan ka imaaday badna waan ku imaaday soo dawaxadood faqaala cumar baa wuxuu yidhi sabaqnaakum annaga aynaga horreeynay bilhijrati hijradii warkaasoo meelaha la wadwaday cumar baa ku dhawaaqayba fanaxnu annaga axaqu inaga xaqnimo badan birasuulillahi nabiga calayh salaam minkum idinka nabiga annagaa iniga dhow annagaa iniga dhow nabiga calayh salaam faqaliiban markaasay casma carootay wa qaalad waxay tihi kelimatan hadal bay ku hadashay caro darteed kadabta yaa cumar bay tihi ah, kadabta yaa cumar kadbi macnaa akhdata waad gaftay sax ma tihid kalla naguma dhowiidin nabiga calayhi salaam hijrada nagumada horraynin wallaahi baa ku dhaartaye kuntum waxaad aheedeen maca rasuuli ilaahi sala allah aleh wasalam yudcimu jaaya'akum kiina gaajaysan buu quudinay dadkiinan aan dhibaatada qabin nabiga intay madiine oogu imaadeen ka baahan loo hadli war wax siiya la leeyahay ansaar ay soo dhowaysa nabiga markuu la hadlay calayh salaam yudcimu jaa'iakum kiina gaajaysan nabigaa quudinay wayacidu wuxuu waaninayey wacdinaayey jaahilakum kiina jaahilka oo cilmigii iyo tacliimtii baa lagu garab waday wa kunnaa annaguna waxaan waddan baan joognay ow fii ardin ardo iyo dhul baananaga aan aadnay albucdaa'i fog dhul fog masaafo ahaan xagga kalena nasab ahaan aan kala fognahay dadka meesha degan anagana carabay kuwana cajab wey afrikaan albuqdaa'i oo loo loo cadhaysan yahay oo wixii najaashi iyo dad yaroo islaami aan ka ahayn oo weliba najaashi uu qarsanayo islaamnimadiisa mooyaane inta kale waa nasaaro wey nasaaro kiristaana wey filxabashi xabashi baan joognay oo noo caraysan oo boqorkaa baan ku badbaadayna lagu ilaalinayey wadaalika arrinkaa aan gallay iyo dhibaatada aan marray intaasoo bada aan marray iyo dhibaatada aan la kulannay masaafada iyo fogaanta iyo cadhada nanoo qabay intaba filaahi fii daatillaahi ilaahay dartii bay ahayd wa fii rasuuli rasuulka calayh salaam daacadiisa iyo amarkiisii oon ku tagnay waayo mullahi baan ku dhaartay cumaroo gabadha way cadhootay laa adcamu inaanan cunto afka saaraynin dacaaman raashin maanta walaa ashrabu aanan cabbaynin sharaaban sharaab xataa adkura ilaan u sheego maa qulta hadalkaa tiri lirasuulillahi nabiga calayh salaam waama soo afjaraynaa maanta waa musaabaqa ila alkhayraat tartankan waa tartan khayrka lagu hormarayo lagu tartamayo yaa darajadiisa fiicanta yaa camalkiisa wanaagsan yahay yaa arrintaa lagu tartamaya madaxnimo iyo adduun laguma tartamayo waxaa tidhi nabiganu sheegi wanaxnu kunaa nuuda weliba waanana dhibi jiray oo wanukhaafu waanana cabsiin jiray wasaadkuru dalika inana dhibi jiray o nana cabsiin jirayna waan sheegi lirasuulillah nabiga calayh salaam waasalam waana weydiinayaa arrinkaa asagaana kala saar baan le anaga nimankan oo wallahi baan ku dhaartaye laa akdibu inaana been sheegaynin walaa aziiqu aana ka leexanaynin xaqa walaa aziidu aana ku siyaadinaynin calaa dalika intaan kuu sheegay carab hay haysee cadaaladda ka leexan maayo runtii iyo xaqii baan ku hadli intaa dhaafi maayo haddaba aad maqlayso qaala falammaa jaaa nabiyu nabiga calayh salaam markuu gurigi yimid qaalad waxay tidhi yaa nabiyallah nabiga allow ina cumara cumar qaala kada wakada waxaasuu yidhi waase nabiga inaga xaqnimo badan annagaa inaga horreyna hijrada faqaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi laysa bixaqin laysa ma aha biaxaqa mid inaga xaqnimo badan bi aniga minkum idinka ma aha sheegay igama kii xaq badna igama kii dhowaa walahu wuxuu leeyahay asaga cumara <clears throat> iyo waliasxaabihi hijratun waaxida hal hijro marka odbay ka soo qulqula ka imaadeen madiina imaa hal hijra oo berri ah oo nabad ah <clears throat> walakum idinkana waxaad leedihiin antum idinka ahla safiinati baan khasisiye si gaara waxaad leedihiin hijratan laba hijro intaad ardulxabasha u hijrooteen ood bad marteen iyo makhaadirteeda iyo dhibkeed yaad mar waba haddana soo hijrooteen oo madiina timaadeen lakum hijrataan labalaab aad dheertihiinba qaalad waxay tihi falaqad ra'aytu waxaan arkay markaasaa deena farax asxaabu safiina oo idin warkii damaashaad bay noqotay falaqad ra'aytu waxaan arkay abaa muusa alashcari oo iyo wa asxaaba safiinati dadkii doonta aan ku wada nimid si gaar ay ah isku qarabsanayaan yaatuunii ayagoo ii imaanaya arsalan koox koox ayay igu imaanayaan yas'aluunii waxay weydiinayaan can hada alxadiid xadiidka asaga ah ee lagu kala baxay maa min addunyaa adduunyada ma jirto shayun wax hum ayaga bihi xadiidkaasi afraxuu oga farax badan walaa acdamuu oga weyn min anfusihim naftooda mima wixii uu qaala lahum rasuululah yidhi sala allah aleh wasalam oo u yidhi lakum hijrataani igama kala xaq badna arrinkaasaa wax weyn u noqotay allalahi wax weyn weeye ah. waxa weyn weeyaan waa tartan waa qiimo waa ajir iyo hawaab waa manqaba waa siira xamiida waa siira daatiya siira aad u wanaagsan wey nacam <clears throat> qofka markii shaqadii uu raadsanayo waxaa la dhahaa siifigaada soo qor siira daatiya marka qof walbaba inta uu gaaray oo meeshaas ka shaqayn jiray waabaan meeshaa madax ka noqday waxaasaa la sheegayaa ka warran marka raggan tanay ku faraxsan yihiin marka ay soo qabteen iyo nabiga siduu calayhi salaatu wasalaam ugu gooyey inay ka fadli badan yihiin kuwii hore hijrada madiine ku yimid ayaa ka horreeyey xagga hijrada qaala abu burda faqaala asmaa waxay tihi falaqad ra'aytu abaa muusa abaa muusa alashcari waxaaman arkay bay tihi iska wax kaloo wa inahu layastaciidu asagoo iga celis dalbi hada alxadiida xadiidka minii aniga macaansana bal igu celi muxuu ku yidhi nabiga ku haya oo hadda uuna wuu celcelinaya ad xasuustaa waxaad aad u jeceshahay mar walba inlagu maqashiyaa baabu min fadaa'ili salmaana wa suhaybin suhayb aruumi iyo salmaan alfarisi wa bilaal radia allahu tacaala canhum saxaabadii nabiga calayh salaam qiimaha badneed wey saddexduba carab ma aha salmaan alfarisi wa suhayb aruumi wa bilaal alxabashi islaamkan waxaad garanaysaa inuu yahay liljamiic dadkao dhan baa isku leh wax carab iyo qows u gaar u leeyahay ma aha islaamkan maalintii islaamkama la onkaayey la islaamka nabiga la soo saaray calayh salaam ciidanka u horraysay iyo asxaabta u horraysaba waxay noqdeen dad ka kooban dadka oo dhan ba ka kooban mid waa reer ruum waa yurub mid waa reer faris fariska waa dhulkan hadda dee faraha badan carraydaa eh, dad badan ba dowlado badan bay yeesheen dowlado badan bay yeesheen dhulkan hadda iiraan iyo afghanistaan iyo waxaan hadda sataan sataanka la dhaho tajikistaan iyo tajikistan iyo waxaasoo dhanba ba ardulfaris nimankaana waa kuwaas kuwan bilaalualxabashi isagana wuxuu matalaya ard dhulkan dhan buu matalaya ardulxabash ayuu matalaya oo inaga aan ka midnahay radia allaahu canhum jamiican islaamku marka wuxuu isku keenay abubakar alqurashi wa salmaan alfarisi wa suhayb alruumi wa bilaal alxabashi ridwaan ullaahi jamiican allah ka raadli noqdee xadaana moxamed ibnu xaatim qaala xadaana bahsi ibnu asad qaala xadaana xamaad ibnu salma can haabit bni aslam can mucaawiyata bni qura can caayib bni camar can aba sufyaan ataa abu sufyaan sakhr bnu xarb ataa wuxuu u yimid soo dulmaray calaa salmaan wa suhayb wa bilaal fii nafarin koox ay ku jiraan yuusaa u soo kormaray faqaaluu waxay dhaheen wallahi baan ku dhaarannaye ma akhadad maynan qabanin suyuufullaahi ilaahay seefihiisa min cunuqi caduwillaahi cadow ilaahay luquntiisa ma akhadahaa meeshii laga rabay qabashadii laga rabay ah. waa markii uu hudnada ku jira oo madiino yimid weli isagoon soo islaamin isagoo <clears throat> muslima ah maaha waliba soo madiine imaaday oo heshiiskii iyo maslaxadii yaan lasdagaalamaas dhexmaradii uu ka faa'idaystay <clears throat> markaase waxay dhaheen cadowga ilahay baa weli nool oo seefta ilahay aan weli ku dhicin qaala faqaala abubakar abubakr sidiiq radia allahu canhu baa wuxuu yidhi ataquuluuna haada hadalkaasaad waxaad ku leedihiin lishaykhi qurayshin wa sayidihim quraysh odaygoodii iyo madaxdoodii suldaankoodii miyaa saa ku leedihiin buu ku yidhi xoogoogaas ama kafta ka ama ayaga baa ku reebo faata nabiya inuu ayagiiyo laftirkooda kala qaado faata nabiya sala allah caleh wasalam abubakar markuu hadalkaa yidhi ayuu haddana ka xumaaday hadalkiisii nabigu u yimid calayh salaam fa ahbaru waa u sheegay wuxuu yihi nimankaa qiimaha badan baa hadalkaa ku idhi faqaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaam yaa abaa bakrin abubakarow lacallaka aqdabtahum ma laga yaabaa inaad ka cadhaysiisay raggaas waa niman qiimo badan wey wax isku dhigma ma ayagiyo abu sufyaan inaad ka cadhaysiisay ma laga yaabaa lain kunta aqlabtahum haddaad ka cadhaysiisay laqad aqlabta rabbaka rabbigaadaad ka cadhaysiisay ogow man caadaa lii weliyan faqad aadantuhu bilxarb awliyaa ullahi baa isku taabatood ka cadhaysiisay hadday dhacdo allah kuu caroonaya ogaanteeda maw isgaad faataahu faadakiiri markiiba abubakar wuxuu u yimid nimankii odayaasha saxaabada ahaa faqaala wuxuu ku yidhi yaa ikhwataah walaalahayow walaalaha dhabta ah waa midda diinta iyo islaamnimada iyo caqiidada aqlabtukum yaa inaga cadhaysiiyey qaaluu waxay dhaheen laa maya yakfir llaahu laka yaa akhii walaalkayo ilaah ku dembidhaafe laa faasilo geli yakfir llaahu laka beenagaar u bixi hadday isku toosto qalad bay noqonaysaa abu bakr waaba nici jirayba insaan iskuu xidho laa nagamada araysiinin yakfir llaahu laka allah kuu dembi dhaafo yaa ukhay walaalyaraw waanagiyow walaalkaanagi yaraayow yanii waa koolkoolin iyo jeceyl iyo yay u taskiirinayaan taskiirka ila mar walba ma keeno taxqiir ma keeneen marbu wuxuu keenaa ixtiraam iyo taqdiir iyo muxuu aha raxmad baabun wuxuu ku saabsan yahay min fadaa'il alansaari radia allahu canhum ansaar qowski la dhihi jiray aws iyo khasraj banu qiila ayaa la dhihi jiray aslul yaman bay ahaayeen dhulkii yaman la dhihi jiray markii uu togi weynaa biyoxidheenkii sadu macrab la dhihi jiray markuu dilaacay oo saba meeshii u dilaaca u jabay oo dhibaato dhacdoo beerihii oo dhanba ay baaba'een geedo xunoon la cunayno macno lahayn meeshii ka soo baxeen yaa la kala yaacay qaar markay isku shubeen jurhan baa la dhahaa kuwa shaam bay aadeen ardu shaam bay aadeen kuwa madiinay soo aadeen waa ows iyo khasraj nimankii la dhihi jiray saasay u kala yaaceen marka reer aws reer ansaareed magaalada madiine raggii deganaa weeyaan aladiina tabawuu daara layidhi xadaana isxaaq bn ibraahim alxandali وaxmed bn cabdata wlafd lisxaaq qaala waxay yidhahdeen akhbarana sufyaan can camar can jaabir bni cabdillaahi qaal fiima naزlat fiina annagay naزlad nagu soo degtay aayaddan id hama aa'ifataani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma waxaan xustaa wakhtigii ay hama doontay oy damacday daa'ifataani laba kooxood waxay u qasdeen ay damceen minkum idinka inaga mida saxaabada ama ansaara an tafshalaa inay cararaan oo biiqaan wallahu waliyuhumaa ilaahay baa weligooda ah markii uu cabdulaahi bn ubay bnu salool dagaalkii uxud weeyaan wax laga hadlaayo kun bay ahaayeen markii las arkay cadowgiibu saddex boqol la goostay oo yidhi soo noqda munaafiqiin marka laba qaws oo midna reer khasraja midna reer awsa ayaa waxay dabcaan in ayagana noqdaan oy dheen cawlkan iyo ciidanka xoogga badan ee gaalada ooma adkaysan karre aan iska noqonno way ku sigteen kadib deena ilahay waa badbaadiyey labadaasi aayaddaasi labada ay ka hadashay waa kuwe banu salimata nimanka reer banu salima ee khasrajiyiinta ah jaabir bnu cabdillaahi qawskoodii wey wa banu xaariata iyo reer banu xaaria oo aws ah wamaa nuxibu aayadda annaga inaga hadlaysa wamaa nuxibu mana jecelin annahaa aayadda lam tanzil inayna nagu soo degin maanan jeclaanayn inay nagu soo degtaan ka jecellahay maanta liqowlillaahi baan u dhimanaynaa caza wajal uu yidhi wallahu waliyuhumaa intaran yaa wax weyn wax loo dhigaan lahayn oo aayadda waxay muujisaa dhinteeda hore nimankan inay si xun u fikireen oo xoogow fulaynimo qabatay oo inay cararar ay damceen intaas waxaad moodaa xoogow waxaa ku sugan dhaliil ah oo la dhaliilaya laakiin dhaliilshii waxaa ka xoog badatay oo ka weyn ilaahay baa wuxuu yidhi weligoodii baan ahay mawlahoodii baan ahay gargaarkoodiiyo naasirkoodii baan ahay intaasaan wax walbaba ka jecelnahay inay nagu soo degtaana rabnaa inay nagu soo degin soo degintaan ka jecelnahay wey qaala xaddaana maxamed bn muhani maxamed bn jacfar cabdiraxman bn mahdi qaala xaddaana shucbatu bn xajaaj can qataada can inadar ibnu anasin can zayd bn larqam qaala qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi allahuma kfir lilansaar ilaah reer ansaarad u dambaydhaaf waliabnaa'i alansaar ansaar carruurtooda u dambaydhaaf wa abnaai abnaa'i alansaar ansaar carruurtooda carruurtoodan u dambidhaaf kafac kafac yuu u ducaynaya nabiga sala allah aleh wasalam oo waxay galeen ooy gooyeen ooy nabiga calayh salaam gallad ay ku lahaayeen islaamka soo dhowayntii ay soo dhoweeyeen xoolahoodii iyo xooggoodii iyo dhulkoodii intaba waxay yidhaahdeen waan u simannahay way ku garab istaageen radwanullahi calayhim jamiican waxay galeen wax la loobi kara maaha oo islaamka u galeen innagana hadda noo galeen wax allaala wixii muslim loo galay dhan dadkii naga horreeyay saabiqiintahaa waxaa weeyaan waxay nagu leeyihiin yad bay nagu leeyihiin iyo abaal duco iyo raxmad iyo taradi ayay naga mudan yihiin lanna ayaa islaamnimada nooga horreeyey inaan mar walba u ducaynaa loo baahan yahay rabbana اkfir lana wliikhwanina aladiina sabaquuna biاliimaan wla tajcal fii quluubina hila liladiina aamanuu ducadaasaa la rabaa mar walbaba qaala waxadaanii yaxya bnu xabiib qaala xadaana khaalid cali bn اlxaarif qaala xadaana shucbaة bihada اlisnaad qaala xadaanii abu macani الraqaash qaala xadaana cumar bn yuunus xadaana cikrima huwa bnu camaar qaala xadaana isxaaq huwa ibn cabdillahi bn abi dalxa ana anasan xadaثa ana rasuula اllahi sala اllah alيh wasalam istakfara lilansaar ansaar buu dambi dhaaf ilahay weydiiyey qaala waxsibu waxaa qaala inuu yidhi walidaraari lansaar ansaar carruurtooda walimawaali lansaar ayagu laa ashaku fiihi maba shakisni daraari lansaar baan ka shakisnahay laakiin limawaali lansaar laa ashaku fiihi ma shakisni qaala xadaana abu bakr bn abi shaybata wazuhayr bn xarbi jamiican can ibni culayata ismaaciil walafdu lizuhayr xadaana ismaaciil ibnu culayaha weeyaan can cabdilcaziz wabni suhayb can anas bni malikin radia allahu canhu ana nabiya sala allah aleh wasalam ra'aa sibyaana carruur buu arkay iyo wanisaan haween muqbiliina ka soo gadoobay min cursin aroos carruur iyo haween meel mxuuha aroosa ka yimid oo sheekaysanaya yabaqleynaya ayuu nabigu calayh salaatu wasalaam arkay faqaama nabiyullaahi baa istaagay calayhi salaam mumhilan asagoo qaabilaya ayagii buu u istaagay oo u qaabilay oo cinaaye iyo ihtimaam siiyey hadday soo gaadheen faqaala wuxuu ku yidhi allahumma antum ah, idinku min axab innaasi dadka kuwaan ugu jeclaaya baa tihiin ilaya aniga ansaaray allahumma antum min axab innaasi ilaya idinkaa dad inugu jeclaaya ansaaray yacni ansaar buu u jeedaa maxamed binmuhanna wanwashaar abaalka iyo galladda iyo wanaagga nabiga loo galo kaana wafiy sala allah aleh wasalam buu ahaa wafiya buu ahaa maxamed binmuhanna wanwashaar jamiican can gundar qaala ibnu muana xadaana moxamed bnu jacfar xadaana shucba can hishaam bni zayd samictu anas bnu maalik baa maqlo yaquulu leh ja'at imra'atu min alansaar naag reer ansaareedaa timid ilaa rasuulilaahi sala allah alay wasalam bay u timid qaala wuxuu yidhi fakhalaa biha rasuulullah nabigaa la gooni istaagay la gooni noqday meel buu la istaagay nabiga alai salaam ayaan hadalkooda la maqlaynin wa qaala wuxuu yidhi waladii nafsii biyadi ilaaha naftayda gacantiisa ku jirtaa ku dhaartee inakum idinka ansaara la axabu nnaasi ilaya dadka kuwa ugu jeclay baa tihiin alaaa maraat sal اllah alيh ali wasalam xataa uu nabigu alah salam yidhi low salaka naasu fii shicbin oo waadin lasalaktu waadi alansaar wa shicbihi dadku hadday kala baxaan oo qaar ay waddo qaadaan muhaajiriin iyo dadka kale ansaarna ay waddo kala qaadaan waddada reer ansaareed baan qaadi lahaa buudi walowla alhijratu lakuntu imra'a min alansaar haddayna hijrad ahaydna muhaajir baan ahayoo waa wax nas ahoo ilaahay uu caddeeyo oo tansiisiyey ansaar baaba noqon <clears throat> Ah. almaxyaa maxyaakum wlmamaatu mamaatikum waa kaidihi jiray haddaan noolaya haddaan dhintaba idinka ah, markii maka uu furtay dheheen amar naga tagtaayoo reerkiinni iyo magaaladiin haddii la fara naga aaddaa baa jirtuu yidhi haddaan noolaya haddaan dhintaba idinka dhexdiinna sidii baa dhacday nabiga dhexdoo lagu xabaaray madiina almunawara sala allahu aleh waalih wasalam xadaanii yaxya bnu xabiib qaala xadaana khaalid bnu xaariin xa waxadaana abubakr bin abi shayba abu kurayb qaala xadaana ibnu idriis kilaahuma can shucba bihada اlisnaad qaala xadaana maxamed bn muhana wa maxamed bn bashaar wlafd ibn muhanى qaala xadaana mxamed bn jacfar akhbarana shucba samictu qataada yuxadif can anas bni maliki radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllah alيh ali wasalama qaal ina alansaara ansaar karshii waa caloohaydii iyo xiidmahaydii wa caybatii waa boorsadaydii asalka saasaa loo yaqaana karsh waxaa la yidhaahdaa caloosha iyo mindhicirka waxaana karshi la dhahaa caybaduna waxaa la dhahaa boorsada iyo iyo abaaxadda iyo sanduuqa alaabta nafiiska ee qiimaha badan waxa la gashado meesha la gashado yaa cayba la yidhaahdaa marka ahlii wa jamaacatii wey ahlii wa jamaacatii waa ehelkaygii iyo jamaacadaydii iyo kooxdaydii wa ina annaasa dadku waxaan ansaar ka ahayn sayakfuruuna way badan doonaan buu nabigu calayhi salaam wahada min mucjizaati calayh salaam wa calaamatu nubuwati dadkii oo jooga oo buuxo oo magaalada madiina ay ansaartu tib ka tahay yaa wuxuu yidhi dadka kalaa badan doona wayaqiluuna ansaarna way yaraan doonaan faqbaluu aqbala min muxsinihim kooda wanaagga iyo ixsaanka sameeye aqbala oo soo dhoweeya oo ku maratay waddadiisa iyo mudnaantiisa siiya wacfuu iska dhaafa can musii'ihim kooda xumaanta sameeyana dabcan waxaan xuduud ka ahayn tacaasiirta iyo waxyaalaha kaleo dhan iyo wax badan indhaha ka laabta ansaar maxaa yeele waxay geysteen iyo asalkooda waxay geysteen baa ka badan waida alxabiibu ataa bidanbin waaxidin jaءat maxaasinuhu bialfi shafiicin qofka hadduu dembi la yimaado hal dembi la yimaado maxaasintiisa oo kun ka badan yaa u shafeecaysa halka xumaantuna fiirinina baabun fii khayri duuri اlansaar ansaar xaafadeed duur manaa qabiilkii ba hadda loo jeedaa ansaar qoysqoys baa ilan xaafaduhu qoysqoys bay u kala degdegi jireen baabun fii khayri duuri اlansaar ansaar xaafadahooda iyo qabiilada iyo qoysaskooda qoyska siday u kala khayr badan yihiin fii khayr radia allahu canhu u kala khayr badan yihiin xadaana muxamed bn muana wbashaar walafd ibn muana qaala xadaana muxamed bn jacfar xadaana shucba qaala samictu qataada yuxadiu can anas bni malikin can abi usaydin abi usayd asaacidi radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llah rasuulka ilaahi sala la alay slam ba wuxuu yidhi khayru duuli lansaar ansaar qabiiladeeda waxaa ugu khayr badan banu najaar qowska la yidhahdo qowskaasaa ugu khayr badan buu nabig alayh isalaatu wasalaam waa sidii islaamnimada loo soo kara horgalay waxgalka iyo waxqabadka islaamkana loogu kala horreeyey nifaaqa loogu kala yaraa banu najaar baa ugu horreeya ilaa ay nabiga soo dhoweeyeen magaalada madiine oo ogtihiin haweenkoodii iyo caruurtoodii addoomiya xataa naxnu jiwaaru min bani najaarin yaa xabada muxamadin min jaarin waa kuwii lahaa uma bani cabdilashar reer banu cabdilcashiil baa ku xiga lamarlama ah uma banu xaaris binu khasraj qowskaasaa xagga fadliga ku xiga uma bani saacida reer banu saacida waa abuu abuusaydkan qowskiisii weyn wa fii kulli duuri lansaar afar basaa laga sheegay qabiilada ansaar way badnaayeene afar markuu nabiga marayo iyo wuxuu yidhi wa fii kulli duuri lansaar ansaar qabiiladeeda iyo qoysaskeeda iyo xaafadeeda oo dhanba khayrun khayr baa ku jira khayr bay leeyihiin faqaala sacad sacad binu cubaada sacad binu cubaada sayid اlkhasraj ayaa wuxuu yidhi maa araa rasuula allah ma arka rasuulka ilaahi calayh salaam ilaa qad fadala calayna wuxuu naga fadli badnaysiiyey qoysaskii kale saddex qows buu naga hormariyey faqiila waxaa la yidhi markuu intuu cadhooday yidhi nabigaan u tagaya bal sababta ku dhacday ii sheeg baan dhihi dameerkayga iisoo rara ayaa arki doonnaa asagoo hadalkii taaganba waxaa la yidhi waryahaas isdeji qad fadalakum wuxuu inaga fadlay nebigu calaa kaiirin in badani aw qabaa'ishii kale intaasoo qabiilaan la sheegin lambarka afraad haddaad gashay alxamdulilaahi dheh markaasuu qaboobay xaddaana maxamed bn muana xadaana abu daawuud sulaymaan ibnu daawuud sulaymaan ibnu daawuud ayaalisi xadaana shacb bn xajaaj can qataada bni dicaama samictu anas bni malik yuxadid can abi usayd alansaari can الnabiyi naxwi sala اla alay slam qala xadaana qutaybata wbnu rubxin ibnu saciidin wmxamed ibn rubxin ibn haajir can ulayth ibni sacdin alfahmi xa وxadثna qتayبة qال xadثna cabdالعaزيز yعن بن محamed daarawardi xw xadثna محamed بن مثنى وبن abi cmra qاla waxay deen xadثna cabdالوهاab الثقفي بن cabdالمجيد kulهm can yaحya بن سacيid الأنsاrي can أنس can النبي صل ل sلم bmثlihi غayra أنhu laa ydkuru ma sheegin fi xadiiثi qowli sacd sacd warkiisa ma sheegin mutaabacada wey qofka wax mutaabacanaya w qofka loo leeyahay anahu laa yadkuru fi xadiidi qowli sacd ma sheegin u fiirso taabacada dib u fiiri imadaman ishaaray xadaثna mxamed bn cabaad wa mxamed bn mihraan الraazi wlafظu ibn cabaad qaala xadaana xaatim wahw ibn ismaaciil can cabdiraxmaan bn xumaydin can ibraahim bn muxamed bn dalxata qaal samictu aba usayd baa maqlay oo khadiiban khudbaynaya cinda ibni cutbata faqaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lah nabiga calah salaam baa wuxuu yidhi khayru duuri lansaar ansaar qabiiladeeda iyo qoysaskeeda xaafadeeda waxa ugu khayr badan daaru bani najaar wa daaru bani cabdilashal wa daaru bani alxaari bn khasraj wa daaru bani saacida lama nafar wallahi baa ku dhaartay low kuntu mu'ira ninka xadiidka warinaya way hadlaya aba usayd waa banu saacida qowska u dambeeyo wey qowska afaraad wey marka wuxuu leeyahay warkayga xaqiiqanimadiisa runnimadiisa waxaad ku qaadanaysaan haddaan kolley aan wax doordoorani qowskayga lamarwar ka dhigi lahaa haddaan wax aan isdaba marinayo warku waa sida nabigu u sheegay wallahi low kuntu muutira haddaan qof u dooranayo bihaa fadiilada iyo khayriyada axadda qof haddaan u dooranayo la aafartu bihaa cashiiratii qowskaygaan u dooran lahaa ee masalada masalo ani ii taallama ahee waa war nabi siduu nabigu u sheegay baan uu sheegayaa walow aan la markaa farad noqdeen xadaana yaxya bnu yaxya tamiimi ahbarana muqira bn cabdiraxmaan can abi zinaad cabdulahi bnu dakwaan qaala shahida abu salamata abu salama wuxuu soo xaadiray hahida bmanaa ahbara wey shahida bmanaa xadara waa ahbara waa qaala waxaasoo dhan ba lamid tahay waa kuu dhihi ibnu cabaas shahida cindii rijaalu mardiyuuna waardaahum cindii cumaru shahida bmanaa ahbara shahida abu salama abu salama wuxuu warramay la samica inuu maqlay abaa usayd ubaysid alansaari oo yashhadu warinaayo o qiraaya ana rasuula allah nabiga calayhi salaam qaala inuu yidhi khayru duuri lansaari banu najaaq uma bani cabdilashar uma bani xaari bnu khasad uma bani saacida wa fii kulli duuri ansaari khayr qaala abu salama qaala abu usaydka xadiidka warin wuxuu yidhi uttahamu ana ana miyaa lay tuhmaysan calaa rasuuli illahi sala allah alay wasalam in la weydiiya laga yaaba waa se xagee ka keenta wacan maanaa nabiga inaan ku been uumanaya lituumaysanaya low kuntu kaadiban haddaan been sheegi labada'tu biqowmi qowska inaan ku bilaabi lahaa bani saacida ahaa wabalaqa dalika sacad binu cubaada sacad binu cubaada oo sayidulkhasraj ah oo banu saacidadan aarlambarka afar ah, jilibka hoos ka sii ah sacad binu cubaada yaa warkii soo gaaray fawajada waa carooday fii nafsihi naftiisii wajada bimacnaa hadiba waa carooday wuxuu yidhi see ku dhacday in nimanka saddexdaa naga hormaraan tartanka khayrka lagu tartamayo wey wa qaala wuxuu yidhi khulifna dib baanu noo dhigay fakunnaa waxaa noqonay aakhir alarbac afartii la sheegay midka u dambeeyaa noqonay asrijuu iisoo kooreeya li aniga ximaari dameerkayga aatii rasuul allah nabiga calai slam baan u tegayaoo sababta ku dhacday baan weydiine dameerka halii kooreeyo oo aan maarata halii saaro hilaygii iyo wixii la saari jiray fakallamahu ibnu akhiih markaasaa waxaa la hadlay walaalkii qofka hadduu si noqdo walaalkiiba ufayoo soo lama dhihi jirin walaalkii sahlaha sahal ibnu cubaada ayaa la hadloo faqaala ku yidhi atadhabu maisla qumanta ma waxaad u socotaa litaruda inaad radiso calaa rasuulillah nabiga ilahi calayh salaam carada kaa badhirtay fadhiiso wa rasuulullah nabigana aclamu sala allah alay salam wax walba nabiga owa loo waxyoodaa awalay alaysa xasbuka adigusa meel fog miyaa lagu gaarsiiyey maadaam dib laguu dhigay maaragtay lambarka faradan baa tahay awalaysa xasbuka miyuuna kaa filaada aheena kugu filleen an takuuna inaad noqoto raabica arbacin afar dadka afaraad inaad noqoto raabic arbac wamaa raabicu arbacu bibaciid maba fogaba dad badan baaba la sheegay inaan lasooba qaadinoo korkuu laga gammiday oo layihi wafiduuhu fi kulli duurin ansaari khayr laska yidhi farajaca markaasuu beena ka wa qaala wuxuu yihi allah warasuulu aclam ilaahay rasuulkiisaa yaqaana xaalkiisuu yahay wa amara wuxuu amray biximaali dameerkiisii la raray faxulla xanhu dib loo furay oo baaqday marka waxaa weeyaan masaladan fiir waa yani gelley baan isku haysannaa iyo kontrakti baan isku haysannaa iyo reebel iyo reebel iyo dhulba ma jirta meesha masaladu waxa wey masalatu dayaana walasbaqiya ila alkhayraat khayrka oo lagu kala ordo iyo wanaagga iyo fiicnida dhankaa wey ha qoladee u taxfiid badan qoladee u masaajid badan qoladee xufaad iyo qura ay ka soo baxday qoladee dacwada iyo diinta ku fiican qoladee sunnada iyo manhajka saxda faafiya qoladee bidcada iyo qashinka iska celisa yani arrintu waa tartanku waa dhinacaas xadaثna cmr bn caliي bn bxr qal xadaثna abu dawuud dayaalisi qal xadaثna xarb bn shadaad can yaxya bn abi kaثiir xadaثna abu slma ana aba usayd اlansari xadaثa anahu samica rasuul اllahi sal ه slam nabiga wuxuu maqlay yaquulu leh nabigoo leh buu maqlay khayru lansaari aw khayru duuri lansaar min fi xadiiihim fii dikri duur walam yadkur qisata sacd bn cubaada radi allahu canhu waxadaanii camru naaqid wcubayd bn xumayd qaala xadaanaa yacquub wbn ibraahim bn sacd xadaanaa abi can salix bn kaysaan can ibn shaabazuri qaal qaala abu salama wuxuu yihi cubaydullahi bn cabdillahi bn cutr bn mascuud samicaa abaa hurayrata maqlana yaquulu leh qaala rasuulu llahi sala la ala sl nabig wuxuu yidhi wahuwa fii majlisin cadiimi min almuslimiin ah, majlis iyo jamaaco iyo xilqo weyn oo muslimiinta oo meel fadhida nabigu calai salaam dhex jooga ayaa wuxuu yidhi uxadiukum maanta ma inii sheegaa bikhayri duuri ansaar ansaar qabiiladeedii qowsaskeeda kuwa u khayr badan qaaluu nacan bay dheheen ya rasuul allah qaala rasuulu ulahi sala allah alay slam wuxuu yidhi banu cabdillahi shal saasay leedahay riwaayatun akar banu najaar baa u horreeya ashalkaas lamarlaba waa qaaluu uma man ya rasuula qaala uma banu najaar qaala uma man ya rasuul allah qaala uma banu alxaari bnu lkhasraj qaaluu uma man ya rasuul qaala uma banu saacida qaaluu uma man ya rasuul allah sii wadbaa layidhi qaala uma fii kulli duuri lansaari khayr ah, intii kale waa ka istaagay rasuulka calayh salaam ixtiraaman wataqdiiran waxayaan faqaala ma sacad bnu cubaada sacad baa istaagay muqdaban isagoo la adhaggeliyey faqaala wuxuu yidhi ah, naxnu aakhiru arbac afartii midka ugu dambe maanaana naga dhigay xiina goortii miyaanana dibna loo dhigay uu samaa magacaabay rasuululahi sal slam xiina goortii muusaa yidhi uu samaa rasuululahi magacaabay sala la slam daarahum daartoodii uu la markaa faraaka dhigay faaraada wuxuuba damcayba inuu u qasta nabiga kalaama rasuulilah nabiga inuu la hadlo calayhi salaam buu damcay faqaala lahu rijaalu min qowmihi walaakiin sahlu ka mid yahay ijlis war fadhiiso alaa tardaa miyaadan raalli ku ahaen an sama rasuulullahi inuu magacaabay calayhi salaam daarakum xaafadiina iyo qowskiina fi larbaci duur afartii qows allatii sama uu magacaabo u horraysa inaad ku jirto soo kuguma filla faman taraka dadkuu ka tegay nabiga uuna soo hada qaadin oo falam yusami uuna magacooda sheegin baaba akaro ka badan miman samaa intuu sheegaye faintaha sacad binu cubaada waa ka istaagay can kalaami rasuuli illaah rasuulka lahadalkiisa uu doonay waa ka istaagay baaban fii xusni suxbati alansaar ansaar in lala saaxiibo wanaaggeeda radi allahu canhum siday nabiga ugu khidmeeyeenee loogu khidmeeyo xadana anas ibn cali aljahdami wamaxamed bn muhana wibn bashaar jamiican can ibni carcara walafd liljahdamiy xadana muxamed mxamed bn carcarata qaal xadana shucba bn xajaaj can yunis bn cubaydin can haabit albunani bn aslam can anas bni malikin radi allahu canhu khaadimu rasuulilah qaala wuxuu yidhi khaadimu rasuulilah kharajtu maca jariir bn cabdilahi albajali jariir ibn cabdilaahi baan maciise baxay fii safar safar baan isla galay jariir ibn cabdilaahi albajali radi allahu canhu waan soo marray fadaaishiisii jariir bin cabdilaah waa ninkii dalkhalasa soo burburiyey fa kaana yakhdumunii jariir baa ii khidmayni marka aan degno isagaa kici dabka shid biyaha keen faqultu lahu waxaan ku idhi laa tafcal adeer saha yeelin anaaba kaa yar faqaala wuxuu yidhi innii qad ra'aytu lansaara ansaarood adiga ka horgaltahay anasa ayaan arkay tasnacu birasuulillaah ayagoo nabiga calayhi salaam u samaynaya shay an wax khidmo iyo garab iyo intaasa wax ku bixiyey markaasaan aalaytu ku dhaartay allaa asxaba inaanan la saaxiibin axaddan qof minhum reer ansaareed ka mida ilaa haddaan la saaxiiboon reer ansaareed isla baxno safar isla aado khadamtuhu inaan u khidmeeyaaman ku dhaartayba baallahan jaragidaan marka tii baan socotee waa iga yar weyntahay waxa ma taallo waxaad qabateen ayaa annagana abaalgudayna wey zaada ibnu muana ibnubashaar fii xadiiin waxay ku dareen wa kaana jariirun wuxuu akbara mid ka weyn min anas wa qaala ibnu bashaar asanna ka duqsan min anas baabu ducaai nabiy sal slam likifaara wa aslama kifaar iyo reer aslam ducaduu nabigu u duceeyey calayhi salaatu wasalaam ayaa halka laga gelaya qaala xadaana hadaad bnu khalid xadaana sulayman bn muhiira xadaana xumayd bn hilaal can cabdillahi bni saabitin qaala qaala abu dar wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam kifaarun reer kifaar qowska la yidhaahdo afar allahu laha allah u dhaafay ama waa jumla khabariya ilahay baa u dhaafay wa aslamu reer aslamna saalamaha allah ilahay ha oo islaamnimada ayagoon dagaal iyo qajajac iyo dhib iyo jidgooyo midna samaynin iska soo xarooday baa islaamnimada galay oo naftoodana aan dhibaato geysanin muslimiintaan dhib u geysanin xadaana cubaydullahi bnu cumar alqawaariiri wa moxamed bn muana wbnbashaar jamiican can ibni mahdi cabdiraxmaan qaal qaala ibnu muana xadaanii cabdiraxmaan ibnu mahdi xadaana shucba can abi cimraan aljawni cabdilmalik ibni xabiib can cabdillaahi bni saamitin can abi darin alhifaari jud bnu junaada radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala lii rasuulu llahi sala alla alay slam nabiga wuxuu ugu yidhi i'ti qowmaka orod reerkiinna aadoo faqul waxaad iga gaadhsiisaa oad ku tidhaahdaa ina rasuulallaahi sala allahu aleh wasalam qaala wuxuu inagu yidhi aslamu reer aslam laba qowsa walaalay ahaayeen waakaa soo marray inay reer aslam gadaal ka imaadaan dheheen muslimun bima aslama bihi ikhwaanuna walaalahan waxay ku islaameen waan ku islaamayna aslamu reer aslam saalamaha allahu buu nabigu yidhi wakifaarun kafara allaahu laha buu nabigu yidhi ee gaadhsii bishaaro weyn weeyaadee kelmada ayadaa markii reerka lagu dhexrido la yidhahdo warkaasaa nabigu soo diray farax iyo reynreyn wey in ilaahay u dembi dhaafay oo nabadgeliyey xaddaana maxamed bn mafar bn bashaar qaala xaddaana abu daawuud abu daawuud sulaymaan ibnu daawuud dayaalisi xaddaana shacbi haysr qaala xaddaana maxamed bn muhana wbashaar suwayd bn saciid bn abi cumar qaluu xaddaana cabdulwahaab athaqib can ayuub wn mxamedin can abi hurayra xaw xadana cubaydlah bn mucaad xadana abi xaw xadana mxamed bn muhana xadana cabdiraxman bn mahdi qaala xadana shucba can mxamed bn ziyaad can abi hurayra xaw xadana maxamed bn raafic xadana shabaaba ibnu sawaar xadanii warqa ibnu cumar can abi zina cabdullah bn dakwaan can abi hurayrata xa waxadana yaxya bnu xabiibin qaal xadana ruux bnu cubaada xaw xadana maxamed bn cabdillahi bn numayr wcabd bn xumayd can abi caasim nabiil abu caasim الnabil ismhu baxaaq bn mklb kilaahuma can ibni jurayjin can abi zubayr maxamed bn muslim can jabir xa xadaanii salaam bn shabiibin qaal xadana xasan bn acyan xadana macqil can abi zubayr can jaabir bn cabdillaah kulluhum dhammaantood qaala wuxuu yidhi can nabi sal slam qaal aslamu saalamaha allah wakifaarun kafar allahu laha israaxeen intaba qaala waxadaanii xuseyn bnu xurayf xadaana fadl bn muusa can khufay bni ciraakin can abiih can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi sala اllah alيh wasalam qaal aslamu saalamaha allah wakifaarun gafara allahu laha ama inii aniga buu leeyahay nabiga calayh salaam lam aqulhaa ma dhihin nin jeclaysi iyo nimankaasoo jeclaaday ma ahe ujeeddaduye walaakin qaalaha allahu ilahay baa saa yidhi caza wajal warkii waa sii weynaaday ilaahay baa hadalka yidhi anigu muballiq baan ahay gaadhsiiyaan ahay aslamu saalamaha allah wakifaarun hafar allahu laha ilahay u dambi dhaaf xadaanii abu daahir axmed bn camr bn sarx xadaana ibn wahb cabdullahi bn wahb almasri can illeyth ibnu sacdin saddexda masriyiin can cimraan bn abi anas can xadarata ibni caliy can khufaaf ibnu iimaa alghifaari qaala qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi fii salaatin isagoo salaad ku jira buu nabigu calayhi salaam gaaladana lacaanaday mu'miniintana u duceeyey quruud waay allahuma alcan bani lixyaan reer banu lixyaan qowska la yihahdo lacnadaada ilahay ku rid wa riclan reer ricli wa dakwaana wa cusaya casru allaha wa rasuulah ilahay rasuulkiisay caasiyeen kuwaa ilahu lacnad ku rid waa qabaa'il reer banu hudayla eh, ilahay rasuulkay caasiyeen khifaarun reer khifaarse hafar allahu laha allah u dhaafo wa aslamu reer aslamse saalamaha allah allah nabadgeliye dacwadiiyo diintii baa socota sidii loo qaatay loogu kala dhegnuglaa ayaa markaa laisku mid maaha marka dadkii saabiqiinta hore ee soo islaamay markii hore iyo dadkii xoog iyo sanduullo lagu keenay isku mid ma noqonayaan qaala xadana yaya ibnu yaya ويحيى بن أيوب وqتيبة بن xجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال آخرون xدثna إسماعيل بن جعفر عن cبد الله بن دينار أنه سمع بن cمر يقول cبد الله بن cمر oo qaala rasuulu lahi sal la alay slam kifaarun kafar allahu laha wa aslamu saalamaha allahu cusayase asad ilah ilahi rasuulahu bay caasiyeen xadana ibn muana qaal xadana cabdilwahaab athaqafi xadana cubaydulah xadana camar ibnu sawaad akhbarana ibn wahabin akhbarana usaamaxa xadana zuhayr bn xarbi walxulwaani xasan bn caliy cabdu bn xumayd can yacquub bn ibrahim bn sacd azuhri xadana abi can salim bn kaysan kulhm can naafic an cumar can nabi sal sl bimili wfii xadiidi saalixi wa usaamata ana rasuula allah sala allah alيh wasalam qaala dalika cala mimbar mimbarkuu nabigu weliba saa ka yidhi dadkao dhan oo maqlay xadaanii xajaaj bnu shaacir qala xadaana abu dawuud dayaalisi qala xadaana xarb bnu shadaad can yaxya bn saciid alansari xadaanii abu salma ibn cabdiraxman xadaanii ibn cumara qaal samictu rasuula اllahi sala allah alيh wasalam baa maqlo yaqulu limili xadiidi haulaai can ibni cumar baabu min fadaa'ili khifaarin khifaar wa aslam wa juhayna wa ashjac wa musayna wa tamiin wa daws wa day qabaa'ilun min alcarab qabaaishaas haddana la ammaanaya <clears throat> qaala xadaanii zuhayr bnu xarbi xadaana yaziid huwa bnu haaruun akhbarana abu malik alashjaciy can muusa bni dalxata can abi ayuub qaala qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi alansaaru reer ansaar wa musaynata reer musayna wa juhayna wa khifaar wa ashjac waman kaana iyo wixii jooga oo min bani cabdillaahi ah reer bani cabdilahi bani cabdilcusa halbihiisa nabiga ka bedelay bani cabdilahi u bixiyey mawlaaya dadkaasi waa ehelkayga iyo duunanaas dadka kale sokadood wallahu wa rasuuluhu mawlaahum ilahay rasuulka ayagana mawlahooda ah can sacad bn ibraahiim xadaana moxamed bn cabdilahi bn numayr xadaana abi xadaana sufyaan can sacad bn ibraahim can cabdiraxmaan ibni hurmuz ilacraj can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi qurayshun reer quraysh waansaaru reer ansaar wamusaynatu wajuhaynatu waaslamu wakifaarun waashdacu mawaaliya laysa lahu mawlan ooma sugnaanin duun allahi warasuulih ilahay iyo rasuulka sugadiisa qurayshtan dhibkooda iyo kuwa mooye raggii hogaaminaya iyagay ahaayeen abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali casharat lmubashiriin quraysh bay ahaayeen marka raggaasaa waxao dhan baa gool u soo hoeyey xadaana cubaydullah bn mucaad xadaana abi xadaana shucba can sacd bin ibrahim bihada اlisnaad mila hayra ana fi اlxadiiثi qaala sacdu fi bacdi hada fi ma aclam marka milahu mutaabaca la dhahaa shucab bn xajaaj wuxuu mutaabacinaya sufyaan ahawri labadaba waxay ka warinayan sacad bin ibraahim bi hada alisnaad marka shucba wuxuu ku yidhi mutaabacadaas can sacad bin ibraahim bi hada alisnaad waa isnaadu sufyaan can sacad bin ibraahim uu wariyey ee soo maray sacad bin ibraahim can cabdiraxmaan bin hurmis ila akhirihi alxadiid milahu asagoo lamid ah hayra laakiin wuxuu ku leeyay hayra ana fi lxadiidi xadiidka riwaayatu shucba waxaa ku sugan qaala sacad baa wuxuu yidhi lanaa noo yidhi macnaa annaga sacad baa wuxuu noo yidhi fii bacdi haada ee fii bacdi almadkuuriina min alqaba'il alcarab qabaaishaas carabee la sheegay qaar ka mida ayuu noo sheegay fii ma aclamu intaan ogahay shucbatu shaaki ayaa warka wada shucba wuxuu leeyahay hayra ana fi alxadiidi qaala sacd baa wuxuu yidhi fii bacdi haada ee fii bacdi haaulaa'i almadkuuriina min alcarab qabaaisha carabee faraha badan la sheegay qaar ka mida ayuu noo sheegay fii ma aclamu inta aniga aan ogahay ma wada sheegin inta kale waa iskaga mid xadaana maxamed bn muana wa maxamed bn bashaar qala ibn muana xadaana muxamed bn jacfarin qal xadaana shucba can sacd bn ibrahim qaal samictu abaa salamatan maqlay oo yuxadiu warramay can abi hurayrata can الnabiyi sal اllah alيه wasalam anahu nabigu qaala inuu yidhi aslamuu reer aslam wkifaaru wamusayna waman kana min juhayna aw juhaynatu khayru waxay ka khayr badan yihiin min bani tamiim wa bani caamir wاlxaliifayni labadii qows ee weligoodba garabka iyo gaashaanka isku ahaay isku dhaartay asadin waqadafaan reer bani asad iyo reer qadafaan intaas waxaa ka khayr badan qoladaha kale la soo sheegay xadaana qutayba bnu saciid xadaana muqiirata can alxizaabi can abi zina can acrad can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allah alيh ali wasalam wuxuu yihi xaw xadaana camr bnu naaqid waxasan xilwani wcabd bni xumayd qala cabdun ahbarana wqaala akharana xadaana yacquub bn ibrahim bn sacd aلzuhri xadaana abi abisa ibrahim bn sacd ibn cabdiraxmaan bn cawfin can saalix bn kaysaan can acraj cabdiraxman bn hurmusin qaal qaala abu hurayrata radi allahu canhu wuxuu yidhi <clears throat> qaala rasuulu llahi sala اllah alيh wasalam ba wuxuu yidhi waladii nafsu muxamadin biyadi waa dhaartay nabigu dhaarta nabiga ugu badan bay ahayd markuu wax ibaatinay <clears throat> markuu wax finayana laawa muqalib ilquluub buu u dhaari jiray waladii nafsu muxamadin biyadi baan ku dhaartay lakifaanu reer kifaar wa aslamu reer aslam wamusaynatu reer musayna waman kaana min juhayna iyo wixii reer juhayna ah aw qaala juhaynatu reer juhayna oo waxba laga reebaynin waman kaana min musaynati iyo reer musayna wixii ka islaama ka hagaagay khayr waxay ka khayr badan yihiin cinda allah ilah agtiisa yowma alqiyama maalinta qiyaama min asadi reer asad wa tayin waqadafaana qala xadaana zuhayr bnu xarbi wayacquub dawraqi qala xadaana ismaaciil anyaani ibn curaya ismaaciil xadaana ayubu ibn abi tamiima can muxamedi moxamed bnu siriin can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yihi la aslamu reer aslam iyo wa kifaaruhum wa shayun min musayna qaar reer musayna iyo wa juhaynatu aw shayun shay min juhaynata aw musayna waxba laga tegin khayrun cind allah ilahi jis waxay ka khayr badan yihin qala xsibu qaal inuu yidhi yowma alqiyama maalinta qiyama waxay ka khayr badan yihiin min asadin waqadafaana wahawaazina wa tamiin dadkii dagaalka iyo lagu murxay ee dhibka badnaa wey asagoo islaama marka dambe laakiin dadkaa isku mid maaha kala darajo wey laysuu sawaa hum darajaatun cinda allah xadaana abubakr bn abi shayba xadaana gundar mxamed bn jacfar qaal can shucbata xa waxadaana moxamed bn muhana wibnu bashaar qaala xadaana moxamed bnu jacfarin qaala xadaana shucba can moxamed bn yacquub moxamed bn abi yacquubin samictuu buu leeyahay cabdiraxmaan ibn abi bakrata yuxadid can abihi abiisa abubakra ah can nufeyc bn اlxaaris radi allahu canhu ana alaqrac bn xaabis aqrac bin xaabis atamiimi banu tamiimku jaa'a ilaa rasuuli nabiga calayh salaam buu u yimid faqaala wuxuu yidhi inamaa baayacaka nin wuxuu ahaa caraabi ah odayaashii ka mida iska qayaxan inta badan hadalla aada nabiga ku dhahaa markii dambena islaamnimadiisi waa hagaagtay xataa qiila ustushida markii dambe shahiid ayuu ku dhintay qaadisiye iyo yarmuq midkaheed meelahaas ku dhintay inamaa baayacaka buu leeyahy nabigula hadlaya waxa ku raacay ee kula baayacooda heshiis kula galay ee dad ka dhiganaysa waxaa un suraaqulxajiij kuwii xujayda xadi jiray ee jidgooyada samayn jiray maka iyo madiine u dhexeeyey dadkii xujayda halkaa marsaday min aslama reer aslam wa khifaar wa musayna wa axsibu juhayna reer juhayna muxamed aladii shaka maxamedkaas maxamed muhanaa shakiye kuwaasaa adigoo ku raacay oo kula baycada kula galay faqaala rasuulu ulahi sala allah alay slam wuxuu nabigu araytaba waxaad ii sheegtaa in kaana aslamu reer aslamka aad sheegtay wa kifaarun iyo kifaarkaaad sheegtay iyo wamusayna waaxsibu juhayna khayran hadday ka khayr badan ka warran min bani tamiimkaad ka dhalatay wa bani caamir wa asada waqadafaana akhaabuu ma hoogay kuwiinna wakhasruu ma khasaareen faqaala nacam haaway hogeena way khasaareenad allo haddii kuwa naga khayr badan waka islaamka isbaqiyada gaalbay wagiiba waxay ahaayeen ka soo bax cafa allahu salaf hadda islaam bay noqdeen dhibna umay geysteen idinkana dhibi rabaad nacam qaala fa waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay waladii nafsii allah naftayda biyadihi gacantiisa ay ku jirtaa ku dhaartay inii anigu innii laakyaru minhum inahum laakyaru minhum ah, saas weeyaan kuwa aan sheegay baa ka khayr badan kuwan kale ee adi qowskaada ka mid yihin walaysa fi xadiid ibn abi shayba maxamed aladii shaka muuna sheegin qال xdثna hاrون بن عبدالله xdثna عبدالسمد بن عبدالوارث qال xdثna شعبة qال xdثna سيد بن تميم عن محمد بن عبدالله بن أبي يعقوب الضبي النبي بhda الاسناaد mثل وqاaل وجhayna وlam yقل أxsibu ma dhihin rwaadii weyaan alimaam muslim raximah llah caanka uu ku ahaa si u kala nadaaminayo ee alfaadooda u kala tartiibinayo xifdigiisa qawigahaa ee ilaalinaya alfaada biduuni iltifaadi liriwaayat اlxadiiثi bاlmacna xifdi buu asaga ku wadaa bikhilaafi اlbukhaari raximah اllah isagana fiqigiisii iyo masaa'ishiisa ayuu asaaran la dheeryahay qaala xadaثna nasr قال xadثna أbي علي بن جهdم قال xadثna شhucب بن xajاaج عن أbي بشhر بن أbي وaxشyةa جaعفر عن caبدiرحمaن بن أbي بكرة عن أبيه عن رasuuل اللahi sلى الله عليه وسلم قال wxuu yihi أسلمه وغفاr ومuزayنة وجuhaينة khayr waxay ka qربeen min bني تmيم وببني cاamر والxليiفayn بني أسد وqdفاn xليiفaynku mxna w labadaas aqoos si gaarahay quud iyo qaaraanba oga dhexayn jirin iyo diفاع muشhtaرك xadثna محaمد بن mثنى وهاrون بن عبداللahi الحmاal qaala xadaana cabdsamd bn cabdiwaxaw xadaanii camr naaqid xadaana shabaaba bnu sawaar qaala xadaana shucbatu can abi bishrin bihada isnaad xadaana abubakr bn abi shayba wabi qurayb walafdu abi bakr qaala xadaana wakiic sufyaan can cabdilmalik bni cumayr can cabdiraxmaan ibn abi bakrata can abiih qaal qaala rasuulu llahi sala allah aleh ali wasalam wuxuu yidhi <clears throat> araytum waxaad ii sheegtaan in kaana juhaylatu haddii reer juhayna qawska lila waa qabiil reer cabeeda ilaa maantada way jiraan juhaniyiinta wa aslamu reer aslam wakifaar khayr hadday ka qayb badan yihiin min bani tamiim wa bani cabdillaahi bni qadafaan wa caamir binu sacsac ayaguna fadli way leeyihin way islaameen markii dambe lakiin waa laga fadli badan yahay maa loo jeeda wamadda biha sawta intuu kor nabigu u dhawaaqay ka warraba haday kaaga khayr badan yihin faqaaluu waxay dhn ya rasuul allah faqad qaaba wakhasir haddiiba kuwaa ka khayr badan yihin waaba hoogayeen hoos baa u dhaceen qaala fainahum khayr ayaa ka khayr badan wa fii riwaayati abi kurayb ara'aytum waxaad ii sheegtaan in kaana min juhayna wamusayna waaslam wakifaar qaala xadaanii zuhayr bnu xarb qaala xadaana axmed bnu isxaaq qal xadaana abu cawaanata wwadax can muqiirat bn miqsad can amir haraaiil amr shacbi ibn sharaxiil can cadiy bn xaatimi qaal ataytu cumar ibn khaaab cumar faaruuq abu xafsin radia allahu canhu amiir lmuminiin baan u imaaday faqaala lii wuxuu igu yidhi cadiy bn xaatim aaa'i buu la hadlayaa oo saxaabi ah wuxuu igu yidhi buu leeyahy ina awala sadaqatin sadaqa iyo zakadii ugu horraysay oo bayalad nuurisay oo caddaysay wajha rasuulilah nabiga wejigiisa calayhi salaam dadku waa iska rafaasan yihiin fuqaraau lmuhaajiriin baa joogta meesha marka zakadii faraha badnaydee la keenay ee nabiga saxaabadiisa fuqaradaa nabiga waxba kumalaha zakada zaka ma cunaa laa yakulu zakaad walaa sadaqa ma cunaayo wuxuu ku farxayaa dadkii baahnaa oo baahida laga bixiyey iyo dadkii muslimkaayoo ruknigoodii gutay zakadaha bayadat wujuuha awala sadaqatin bayadat wajha rasuulilah oo nabiga wejigiisa iftiimisoo nuurisa sala allah alay wasalam wujuuha asxaabihi asxaabtiida wejigiisa wejiga saxaabadan ay ku farxeen sadaqatu dayin qowskiina reer dayi sadaqadooda wey deeqsinimadan adiy ibnu xaatim baa ku jirayba wiilkiisii biabihi iqtadaa adiyun fi lkaram waman yushaabi abahu famaa daram ji'ta waxaa la timid bihaa adigaa keenayna ilaa rasuulilah u keenay calayh salaam anaa warka la socday nabiga ogaa faraxun farxay isaga iyo saxaabada waxay ku farxeen ma jirto kaga farax badnaayeen ma laha qaala xaddaana yaxya bnu yaxya qaala akhbarana muqiira bn cabdiraxmaan can abi zinaad can alacraj can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu qaal qadima dufayl dufayl ibnu camar adawsi radi allahu canhu wa asxaabuhu baa yimid alqadma aaniya laba jeer buu soo galay mar waa kii maka ugu yimid ee quraysh ay dheheen waliah sayidu daws baa tahay ninkan isagaa sixib buu wataaye ka fogow hadalkiisa ka fogow yuuna kula hadli ka fogow kusacbalaadkay ka mid tahay ilaa yowmina haada yani bacd alfiraq daalla waay ka fogaada qoladan ka fogaada neeftoodi waxooda ka fogaada xaqaa in la dhagaystay diidayaan aayaadka iyo nusuustaas diidayaan ayib marka dufaylow ka fogow nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkan muxameda ka fogow nabi ma dhahayaan ka fogow dhagaha suuf gasho suuf buu gashaday kacbadii buu dawaafay markaasuu isla yaabay yiro ninkii odaygaha ee caqliga badnaa ee shaacirka yaqaanay adigoo ah maxaa laguu sheegay waxaadu run yahay xaq yahayna waa qaadan haddii kalena dhegba ka geli maysiri maxaa dhagaha lagaga fureen furkiibu iska tuuray fudoodkiibu iska saaray labadii fud yuu iska saaray qur-aankiiba yuu maqlay hanuun buu ilaahay la doonay waman yuridillahu an yahdiyahu yashrax sadrahu baa ku dhacday qalbigiisibaa inshiraaxu sadri ayaa galay oo hidaayadii baa ilahay la doonay subxaana wa tacaala waman yuumin billahi yahdi qalbah ayaa ku dhacday faqaaluu markaa taa waa midda hore tan labaadna waa markii dacwada loo diray oo ninkan dufayla waxaa la dhahaa dufaylunuur baa la dhahaa dacwadii orda oo dadki gaarsiiyo reedos u tago diinta gaarsii baa layidhi niman dhib badan weeye allow ayuu yidhi bal calaamo iyo wax maaratay lagu garto karaamaa markaasaa wejiga ayaa iftiin ilaahay uga sameeyey wejigiisaa nuuraya halka labada indhood dhaxdooda yaa wahdi iftiin markaasuu xoogow markuu tagay oo iftiinkii wixii o dhan yuu haddana wuxuu yidhi ilaah waxay dhahayaan calaamo xunbaa ka daahirtae eh, iga bedel markaasaa ilaahay subxaana wa tacala ushiisa ugu bedelay ushiisaa marka iska iftiimi jirtay nuuri jirtay radia allahu canhu arda wixii saasaa wuxuu ilaahay hanuun la doodan baa hanuunay intii kalena waa kanba ishtakada laga keenay faqaaluu waxay dhahen yaa rasuul allah ina dawsan qowsi reer dawsa ay noo dirtay qadka farad way gaalooday wa abad way diiday abuu hureyreya dad deer baa ka soo islaamay fadcu llaha calayha ilaahay u bari ha halaagee ilahay u bari faqiila waxaa la yidhi saxaabada maqlaysa hal mar bay saxabada waxay dhaheen halaka daws walla reer dows halaagsame waa la habaari rabaa ducada habaarka nabiga ku dhici doona meesha habaar la sugaayey nabiga calayhi salaatu wasalaam fiiri faqaala wuxuu allahuma ahdi dawsan waati bihim ilaahu reerdows hanuuni oo ayagoo mu'miniinoo socda noo keen sidii baa dhacday hal mar bay canbakrata abiin ayagoo qulquli imaadeen ducadii nabiga ku dhacday sala allahu aleh ali wasalam marka wuxuu ahaa raxmata lilcaalamiin caalamkao dhan buu naxariis u ahaa alraxmat almuhdaah naxariis ilaahay soo hadiyey buu ahaa bilmuminiin ra'uufu raxiim buu ahaa sala allah aleh wasalam قال xdثna qتayb بن سعيidi xadثna جرير عن مغيiرة بن mqسم عن الxاrث عن أbي زرcة بن cمر بن جرير قاal qال أbو هurيرaةa رضي الله عanه wuxuu yidhi laa azaalu kama zuulaayo uxibu inaan jeclahay bani tamiim min alaain saddex shay intaan samictuhunna ka maqlay ayaga loo yidhi min rasuulillah nabiga alai slam intaan ka maqlay reer banu tamiim waan jeclaanaya saddex shay nabiga intuu ku sheegaan ogahay kow samictu rasuul allah nabiga alai slam baan maqloo yaquulu leh hum reer banu tamiim ashaddu ummatii ummaddayda kuwa ugu daran weeye xagga dagaalka iyo inkirka cala dajaal masuxu dajaal gaalka la yidhahdo imaan doona ilaah ninoo sheeganaya fidnada badan qolada ogu daran ee ka hortagta diidda inkirta ugu daran waa iyaga qodobka labaad qaala wuxuu yidhi wajaadu waxaa timid sadaqaatuhum zakadoodii zakadii laga soo aruuriyey baa la keenay madiina faqaala nabiyu sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi haadihi sadaqaatu qowmina annaga qowmkaanagii sakadoodii wey uu isku idaafeeye waa reerkaanagii buu yidhi laba qaala wuxuu yidhi saddex waxaa weye wa sabyatun gabadh lasoo qafaashay baa jirtay minhum reer banu tamiimna ka midoo laga soo qafaashay cinda caaisha caaisha gurigeeday joogi jirta iyadoo qafaala faqaala rasuulu llahi sala allah alay slam baa wuxuu yidhi actaqiiha iska xoreeoo sii daa fa inaha min waladi ismaaciil nabi ismaaciil ibni ibraahim alkhaliil owlaaddiisii iyo duriyadiisii weeyaane halkaasi ku abtirsataaye iska sii daa saddexdaa shay ammaan buu nabiga ammaanay ibnu tamiim waxadaanii zuhayr bnu xarb xadaanaa jariir meel layidhahda sudayr sudayr oo najdi ka mida najdi bayna burayda wa rayaad u dhexaysa magaalo ku taalla iyo qaryado ku yaalla sudayr la yidhaahdo qowska degan baa waxay dhahaan banu tamiim baa nahay waxadaanii zuhayr bnu xarb xadaana jariir bn cabdilxamiid can cumaarata ah, bnu qacqaac can abi zurcata bn camr bn jariir can ah, abi hurayra cumaarata bnu qacqaac can abi zurcata can abi hurayra saddexdaas in badan way wada socdaan xadiidka in muxuu ahaa kelimataani khafiifataani ila araxmaan bukhaariga uu ku dhammeeyo waa riwaayatu cumaara can abi zurcata can abi hurayra shaykh bukhaarina waa axmed binu ishkaab qaala wuxuu yidhi laa azaalu ka zuuli maayo uxibu bani tamiim inaan jeclahay bacda alaain saddex shay intaan samictuhunna ka maqlay wuxuu loo leeyahay min rasuulilah nabiga alay slam yaquuluhaa fiihim ayou ku leh samictuhunna alaaada intaan maqlay min rasuulilahina ka maqlay sala allah alay wasalam yaquuluhaa alaaada asagoo leh fiihim fii shaani bani tamiim fadakara mila waan soo maray xadaana xamed bn cumar albakraawi xadaana maslabata bnu calqama almaazini imaamu masjid daawuud xadaana daawuud daawud ibn abi hind can ishacbiy caamir ibnu sharaaxiil can abi hurayrata radi allah canhu qaala alaau kisaalin saddex shay samictuhuna min rasuuli illahi aan ka maqlay sala allah alay wasalam fii bani tamiim reer banu tamiimna lagu ammaanay laa azaalu ka suuri maayo uxibug inaan jeclahay bacdu intaa kadib wasaaqa alxadiida bimacna hada almacna hayra annahu qaal hum ashaddu nnaasi qitaalan fi lmalaaxim dadka ugu dagaal kulul weeye fi lmalaaximi dagaalka weyn iyo muxuu aha dheci doona dijaal iyo lala geli doona aakhiru zamaan walam yadkur dajaal ma sheegin wallah aclam bilahi towfiq sala allah waslm ala nabina axamed